wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaynu kusoo jiray kelimadii e, baraa'atu dima fii nasiixati اlumma waxaa inoo dambeysay wadaad fitnoobay wax walba in laga fisho oo marka ay ugu daran tahay inuu diintaba ka baxo ridoobo ciyaadan billaahi subxaanahu wa tacaala waxaa inoo dambeeyey markaa faqradii ku saabsanayd wadaado badan oo markii hore juhuud qiimo badan geystay iyo dadaal dheeraada ah diinta islaamka difaacaada ee waxtarkeeda oo waagi dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatumadii ka qaadoo ka xumeeyey qayb gaalnimo ku dhintay iyo qayb naxariis alla intay heleshay toobad keenayba waxaa ka mid a ah ragga fitnada ay ku dhacday nin la odhan jiray daawuud ibnu sulaymaan albaqdaadi oo caan ku ahaa in la yidhaahda daawuud ibnu jirjiis raggii la dagaalamay dacwa tawxiid buu ahaa ummaddana ugu yeedhay shirki iyo ilaahay khayrkii in la caabudo aima dacwa najdiya tawxiidiya ninkaasi way tagfiiriyeen ninka fitnooyinka ay ku dhaceen ee culummada ka tirsanaa waxaa ka mid ah nin loodhan jir daawuud cabdullaahi ibnu daawuud albaqhdaadi alxambali oo asaguna fitnada sulaymaan ibnu daawuud ibnu jirjiis oo kale ay ku dhacday waxaa ka mid ah wadaadaha fitnoobay ee diinta ka baxay ama dhib badan u geystay khaatumadan alla uu ka qaaday siday culamo badan tilmaameen mufti shaaficiya axmed ibnu zayni daxlaan ninkii maka fadhihi jiray ee shaaficiyadii u ahaa muftiga kaasoo la dagaalamay dacwa tawxiidiya ummaddana ugu yeedhay ilahay khayrka inay caabuddo waxaa ka mid ah nin la odhan jiray yuusuf annabhani alfalastiini oo asaguna raggaas ku baab ahaa daca alummata ilaa cibaadati alawthaan wuxuu la dheeraa weliba qaadi buu ahay oo xukmiga qaanuuniga ee wadciga ayuu ku xukumi jiray maruu qaadi ahaa ummadda raggaasoo dhanba aima dacwa najdiya waxay ka soo qaadeen inay yihiin zanaadiqo iyo murtadiin iyo mulxidiinka xaali ibni raawand axmed ibnu yaxya ibnu isxaaq alraawandi ninkii la odhan jiray ee dhintay laba boqol sagaashan iyo sideedii hijrada ama ibnu carabi ibnu faarid iyo cafiifat ilmisaan iyo raggii la halmaalay bay halkaa mariyeen raggii culummada ahaa ee dadaalka dheeraadka ah ku baxshay diinta islaamka difaaceeda ka kul khaas ahaan difaaca towxiidka waxaa ka mid a nin la odhan jiray cabdullaahi bnu cali annajd alqasiimi oo dhintay kun sagaal boqol soddon iyo shantii ninkaas juhuud aan la tilmaami karin ayuu u geystay difaaca diinta ku baxshay khaasatan dacwa towxiidiya aadna waa ugu nusreeyey ilaa uu noqday calam ee caan ah oo la yaqaano kutubtuu ka qoray qadiyadana waxaa ka kitab a kitaab loodhan jira asiraac bayna alislaami waalwathaniya waxaa ka mid a alfaslu alxaasim bayna alwahaabiyiina wa mukhaalifiihim waxaa ka mid a alburuuq alnajdiya fi iktisaax adulmaat addijwiya oo sheekhii ashar uu ku radinayay waxaa ka mid aha kitaabkiisa la odhan jiray shuyuukhu alashari waziyaadatu fi lislaam ninkaasoo marka cimrigiisii qaybtoora ku baxshay dadaal iyo halgan iyo diin cadayn iyo tawxiid difaac waagii dambe wuxuu u wareegay inuu mulxidn rasindiiq oo munaafiq ah taasna inuu ku dhintay baa loo badan yahay fataxawala min salafiyin usuuliyin ilaa mulxidin munaafiqin sindiiq ciyaadan billah ninkaasi kutub badan oo nooca ku saabsan buu qoray oo ay ka mid ahayd haadihi alaqlaal oo diinta islaamku ku weeraray iyo rasaa'il fara badan nin lagu wereeray weeye wadaadaha qaarkood waxay leeyiin ninkaani suu u fiicnaa waa la sixrayo jin baa ku dhacay oo markaasi markuun dambe uu gaaloobayo ama diinta uu la dagaalamayo ee uu qaahiro joogay nin miyir qababa ma ahayn nin la falfalay oo la sixray buu ahaa waxayna u daliishadeen asagaa ka sheekayn jiro wuxuu odhan jiray habeenku markuu madoo aaskuba madoobaada ama qoraxdu dhacdaba shukuug baa igu timaada iyo cabsi anoo dhan baa nooc kala noqonay ninkan marka in la falay ama la taabtayba rag badan marahayaan oo juhuuddiisu horun la ictibaariyo waxaan dambana aan la ictibaarinin si kastaba noqoto qoli waxay dhen nin kibir badan buu ahaa juhuuddii uu geystay iyo magacii uu yeeshay iyo ummaddii aqbashay iyo eh, wanaaggii loo hayay iyo sumcadduu helay baa cujbi iyo kibir bay ku keentay khaasatanna sidiisuba wuxuu ahaa nin kibir badan oo isla weyn buu ahaa marka aqoontii baa la tagtay waagii dambee la waaniyey ee culummo badan ay waanisheen sheekh cabdiraxmaan ibn nasr sacdi iyo ibnu caashuur iyo culummada muslimiinta oo dhan waa ka santaagay inuu ka aqoon badan yahay iyaguna ay caruur yihiin buu aaminay marka kibir baa ninkaa dhumiyey kibirkana waaba lagu gaalooboodadaa odhanay si kastaba noqotee waxaan leenahay caalimka suuga ah waxaa laga yaaba mararka qaarkood in cabsida iyo danihiisa adduunya ay ku keenaan fataawi inuu bixiyo ama dhiibo ummaddii diinteedii minjaxaabiya baabi'iya amilo badan waxaynu ku soo guurinay eh, kelimada ahayd al aharu lfataawa alinhisaamiya laakiin hadda waxaynu tilmaamaynaa fitno dhacday kun toban iyo sideedii nin la odhan jiray a-sheekh ah, ibnu mansuur oo ree maqrib ahaa iyo walaalkii nin la odhan jiray zaydan ayaa isku qabtay maamulkiiiyo dowladdii waa la dagaalamay ninkan sheekha ee dowladda marka hore xukumay baa laga adkaaday kadibna waa cararay nasaaradii sbayn buu u galay ama bortaqiiska kadibna wuxuu ka codsaday inay u gargaaraan mulkigana u soo celiyaan walaalkiina ay la jilciyaan oo markaa uga heliyaan hawsha waa ka dhaga adeygeen markay ka dhaga adeygeen bu wuxuu ku yidhi madiin magaalo qiimo badan oo caraa'ish la odhan jiray oo xuduuddii xeebta ku taallay gaaladuna aad ay u jeclaayeen yaa wuxuu yidhi haddaad mulkigay ii soo celisaan walaalkayna aad iiga heelisaan magaaladaasaan idinku wareejinaya sidii baa lagu soo raacay ciidan badan baa la soo siiyey waa la yimid markii muslimiintii weer lagu soo qaaday ayay caamadii muslimiinta iyo culimmadu aad waxay u qoonsadeen oo ka biyo diideen in ninkuu magaalo islaam ah oo qaryo dhan iyo tuulo dhan oo weliba meel ku taallay furin ahayd uu bixiyo asagoo mulkigiisa raadinaya u dhaafsado kadib hawshu markay ku fool xumaatay muslimiintuna hawsha ay ka gadoodeen ayuu xeelad isticmaalay sheekhna waa ahaa mulkiina iyo ri'aasana waa gashay fitna ku dhacday waa aafoobay marka wuxuu damcay culummadii muslimiinta inuu siruu damcay oo markaa minjaxaabiyo su-aal dheer buu culimmadii faas fadhiday buu u diray wuxuu yidhi intuusan dirin gaalada markay soo raaceen magaalada caraa'ish buu muslimiinta ka saaray deganay oo dhan tuulooyin kaliya miyi buu u raray magaaladiibuu gaalada ku wareejiyey markay saldhig ka dhigteen bay ka soo duuleen asaga bay soo raaceen zaydaan meeshuu haystay dhulkay muslimiintu u badnaayeen baa weerar lagu soo qaaday hawshaasu marka ay muslimiintu ka biyadiideen buu damcay marka inuu siro wuxuu ku yidhi marka wadaadihii faas fadhiyey niman yaw anuu magaalada maanan bixinin buuhi ee magaalada bixinteeda mukrha baan ku ah waa lagu dirqiyey oo see lagugu dirqiyey markii intaan walaalkay dagaalanay aan jaboon cararay anoo maxastayda iyo carruurtayda iyo haweenkayga wata markaan u galay gaalada bay caruurtii iyo haweenkii iga reebteen waxaynay dhaheen carruurtaa iyo haweenkaa kuusii dayn mayna adigana ku fasixi mayno ilaad nagu wareejiso muxuua magaalada caraa'ish ah marka ma bannaan tahay shariif buun ahaa nin aalu beyti rasuulilahi buu ahaa dhasha ashraafta iyo haweenkoodii iyo xurumaadkooda iyo anagoo shariif aba inaan tuulo yar naftaanaa dhaafsanno oon feermayno diiniyan ma bannaan culumay ka fatwooda buui ninkaa kaartadiisafiir wuuu haddii ku sameeyey wadaaduu laakiin niman soo jeedo hawshaa fahansan bay ahaayeen laakiin ninku ciidan badan buu la yimid kumaan kum oo gaalo ah oo ka awoodba muslimiinta xagga hubka iyo saanadda ayuu la yimid wadaadihii faas fadhiyey way qaybsameen qayb arrintii bay fatwoodeen oo waxay dhaheen waa bannaan tahay in aalubeydka iyo muslimiinta lagu furto madaxooda tuulo yar oon berriba haddaan doonna ka soo ceshan karro way bannaantahay carruurtii haweenkana noo soo da aduguna soo baxso caraaishna ka wareeg baa gaalada ku wareeji wadaadana waxay yidhahdeen waxba kama jiraan waxaasoo dhanba waa abaaiil laakiin wadaadihii sidaa yidhi hoos bay u fatwoodeen kor omaysan sheegi karin hadday kor u sheegaan wuu dilhaya waa aan laga cabsanhaya ninkii loodhan jiray eh, alcallaama abulcabaas annaasiri baa qadiyadaasi qadaadhigahaya tilmaamahayana qaabkii wadaadihii u kala jabeen iyo culammadii waxay sameeyeen wuxuu leeyahy horta ninkan waa khaa'ino markuu dhulkii bixiyey oo gaalo soo kaalmaystay oo bilaadda islaamka wareejiyey kadib yuu wuxuu raadinhayaa istiftaa wuxuu idhi sheekhu marka waqaca hada alistibtaau bacda an waqaca maa waqaca wamaa ajaaba man ajaaba min alculamaa'i can dalika ilaa khawfan calaa nafsih wadaadaha su-aasha waxaa la weydiiyey boqorku markuu wax kastaba sameeyey oo howlihiisa dhammaystay ayuu nimankan taxilatu lqasam ka rabay caamadu ku danqarahayaa oo indhaha kaga dhufan mooyeene nin asagoo hawshaa ninba weydiinhaya ma ahayn fitna marka timid culummadii waxay bilaabeen qaybo ka mida inay ka cararaan faas iyo maqrib oo dhanba ka baxaan saan fatwada loo weydiinin waqad fara jamaacatu min tilka alfatwa kalimaam abi cabdillaahi muxamed bn janaan saaxibu اطarar cala almukhtasar wkalimaam abiاlcabaas axmed almaqari mualifu nafci الطiib faاkhtafayaa muddatan istibraa'an lidiinihima xataa sadarat alfatwa min hayrihima culamo badan baa cararay qayb waa ah dhuunteen waxay leeyihiin marnaba aduu yaan fatwo lagaa qaadinoo codkaada beled islaam yaan lagu bannaysanin diintan ayaan lagu dagin nin carara nin dhuunta nin muxuu ahaayey madax laababa wuxuu yidhi sheekhu mar labaad wa wabisabi hadi lfatwa aydan fara jamaacatu min culamaa'i fas ila albaadiya ka sheekh abi caliy alxasan الزyاtي شhاarح جuمل بن المجراad والxاaفظ أبiالcabaas أحmed بن يوسف الفاsي وغayrihima intaasoo caalim baa carartay nimanka fatwadayna lafooday u cabsadeen ninkii baxsan karana waa baxsaday gebagabadii ninkii meel xun baa lagu dilay ninkii sheekh ahaa ee fitnoobay ee waddan islaamna dhaafsaday muxuu ahaa mulki aad soo ceshatid wadaadihii asagu intay ka cabsadeen fatwadaynaada waagi dambe waa ka toobadkeena hawsha nimankii baxsadee cararay miyugu caray ilahay waa badbaadsay asagii maftuunka ahaa ee sheekha ahaa mulkina ma helin waagii dambeana reemiyi muslimiin ah oo hawshiisa ka war baa meel cidla asagoo marahay ku dilay kadibna laba usbuuc buu yaallayoo xataa cawradiisa wax sura la waayey qadiyadda faahfaahinteedii waxaa ugu laaban kartaan kitaabka loo yaqaan alistiqsa liakhbaari duwali almaqrib alaqsa mujalladka labaad saddex boqol sideetan iyo lix ilaa sideed dciyaadan billah mowqifkan ay qaateen culimmadii maqrib markii wadaadka uu damcay inuu siro wuxuu aad iyo aad u shabahaa saad la socotaan fitnadii al-khaliij markii reer sacuud ay u yeedheen gaala ka badan soddon dowladood iyo lix ama siddeed meelaha islaam sheegeen ay sintu isku urursaday kadibna waddankii uu keenay oo dowladdii reer sacuudiya gaaladii hawshaa ku heshiiyeen oo ciidamadii la soo dejiyey oo maraakiibtii la keenay oo diyaaraduhu khaliijka yimaadeen oo sacuudiga yimaadeen oo saldhigya waaweyn la siiyey kadib ayaa culummo laba boqoloo caalima la ururiyey masar laga keenay suuriya ilaa bariga eshiya wixii sacuudiga joogay wixii dhan buu boqorku isku ururiyey fatwada buuri ninkan asagu muxuu sameeyey markuu waddanka islaamka bixiyey ee wax kastaba sameeyey oy muslimiintu yaa dheheen oy la yaabeen yidhi wadaadaha la hadla wadaadaha hawshaa ka warqabe wadaadihii wuxuu isu dhiibay caamadii iyo shacabkii boqorradii reer sacuudna sidaasoo kale yeeleen laakiin kuwii reer sacuud iyo kuwaan reer maqrib kuwanaad diin dhaamay soo maaragti wadaaddihii reer maqrib waxay maalikiyad ah ee ashaacirada waxay bilaabeen inay cararaan nin dhuunta iyo nin baxsada iyo nin khawfan calaa nafsihi u fatwooda kadibna ka toobadkeena kuwii reer sacuud laakiin waxay nooga dhigeenba ayagu in marka horeba fatwada la weydiiyey kadibna uu boqorku tilaabadaa qaaday bina'an calaa fatwa alculamaa hawsha waa la xusustaaba ila tahay laakiin waagi dambe way iska fashilanto ibnu cuaymiinna asagoo la dowladdii baan difaaci raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu yihi go-aanka ay dowladdu qaatay waa go-aan saxan oo waafaqsan kitaabka iyo sunnada wuxuu tilmaamay min xay aan dad badan dareemayni in go-aanku horreeyey fadwada sheekhuna ay dambaysay sheekh albani baa asagoo af labadii dhawaaqay oo risaa'il muxaadaradii dheere ee la odhan jiray fitnat khaliij yaa wuxuu yidhi dowladdaani wax culummay la tashatay walaa caalim ee sacuudiga walaa khayrkii ma jirin markay go'aanka qaadatay oo ciidamihii la soo dejiyey oy gaaladu weerarba bilowday ayaa wadaadihii hawsha fatwada la imma wa in ima sayf wa ima alfatwa fa juciluu taxta alamri alwaaqic buu sheekh albaani yidhi haddii culummadu ayagoo iskood u deggan oo nabad qaba la weydiin lahaa maraykan iyo reer yurub iyo gaalama ma oo ciraaq ma ku weeraraa wadaaduhu marnamo maysan yeeleen buu laakiin gaal taangigiisa wata iyo diyaarad xiimaysa markii caalamkii laga buuxiyey sacuudigana ay dhoobteen iyo wadaadihii waxay ku hadlaan garan waayeen fa khaalafat fataawaahum alfataawa asaabiqa buu sheekhalbaani yidhi fataawadii waagii hore ahayd gaal ninkii kaalmaystee muslimiin ku dila waa gaal ee reer sacuudi idaacadaha ay ka sheegi jireen wadaadahooduna ay ku xabeebteen bowcuna ku dilaacay waagii dambe way khilaafeen buuhi maxaa yeelay daqdi siyaasi ah iyo dowlad awooddeed baa la saaray wadaaduna markaas wuxuu noqday waxay noqdeen buuhi idaa akalat اlbutuun istaxyat اlcuyuub si kastaba noqotee saa darteed bay culamo badanoo muslimiina ka digeen wadaadaha waddamada gaalada ku nool ama dowladaha jaa'irada iyo xukuumaadka calmaaniga ee ama aan diinta ku dhaqmin ku hoos nool fataawidooda siyaasiga ah ee ku lugla ummadda qadaayaadkada masiiriga ah, aad in la yskaga ilaaliyo waxaad xusuusataan shariif cabdinuur cafaahu llah waa shaafaah buluuqulmaraamka inuu ku yidhi wadaadaha reer sacuudiya dadka la halmaala fataawidoda ku saabsan siyaasadda iyo nidaamka siyaasiga ah iyo gaala iska caabinta howlaha aad ha looga fiirso iskana ilaaliya waa kii u kala garqaaday shariifku salmaan iyo safar alxawaali iyo raggii noocaasa ah ee diiday in gaalada waddan islaam la keeno kadibna islaamka lagu duulo diiday iyo wadaadihii fatwoodee waaweynaa markay garameen shariifku waa kii ugar qaaday intaan ba la gaadhin xataa reer sacuud dhaxdooda wadaadaha qadiyadda ka hadloo amminkan caddaynaya caalamulislaami wadaadaha ku nool iyo majaamicda fiqiga iyo hay-atulfatwa iyo lijaan ay muasaadka cilmiga ah ee fataawida soo saara in far ay ku godnaato wadnahana farta lagu hayo wixii ku saabsan alfataawa siyaasiya sharciya waxaa ka mid a ah ragga qadiyadda aad uga hadlay sheekh moxamed xuseen aljaysaani kitaabkiisa alijtihaad fi nawaasil hawsha waa in aad loola socdo haddii wadaad beled islaam ku noolba ay wadaadihii ka dayranhayaan fataawadiisa siyaasigaa mid waddan gaal ku nool oo asagu muxuu ahaay godki doona lagu ridi karo xilligii doonana wax laga xayuubin karo fartii doona laga qori karo warkiiba asagu jooji bay la tahay waxaay doqonta u shaagteeda ku dhufaday garan weydaan maxaa la yidhi gogeeda ku dhufa weeye <clears throat> khawfku in badan wuxuu keenayaa in xaqa laga indhallaabo alimaam shawkani raxmat ullaahi tacaala calayh risaaluu qoray xilligiisii wuu ku leeyahay aalubeytka iyo saxaabadu dad walaalo ahla wey saxaabana lama caayi karo waxba lagama sheegi karo aalubeytkana in la ixtiraamo mooyaan lama fanan karo dad walaalo ah oo rasuulka wada rumeeyo oo qaraabo ah weeye ha la wada ixtiraamo marka inaan saxaabada la caayi karin buu kitaab ka qoray ilaan raafido iyo sheeca iyo bakti baa meesha dhoobane wuxuuna soo guriyey nuquul ay culummadu aalubeytka leeyihiin oo ay tilmaamahayaan saxaabadu inay muxtaramiin yihiin oon la caayi karin madhab ahlubeytna uu yahay ixtiraamu saxaabati wa ikraamuhum wixii khilaafsanna uu baatil yahay kitaabkii markuu qoray baa caamadii reer yaman oo dhan baa kacday ilaan sheecay ahaayeen rawaafid iyo zaydiya u badnaayeen shawkaani waxaa laga soo qaaday nin diintiiba ka baxo khariban oo diintii bedelay ilaa meesha raafidee sheeca qabsatay markaasuu culummadii waddanka joogtay ee wax fahmahaya ama zaydiyaha ama hayrkoodba ahaa ayuu la xidho wuxuu idhi ii nusreeya waxaan aan qoray ma beenba baa maya waa xaq baa la hadaba haddaba waa yahay garab istaago oo inaan saxanahay ummadda u sheega caamadan soo fakanaysae midiyaha iyo baangadaha ila gaadaysana yaciga dhaha waxaa le annagu u dhaqaaqimnama dhihi karo qadiyadiibu marka calacalaya kitaabkiisa albadru aalic buu ka hadlay safxada laba boqol afartan iyo shan ilaa laba boqol afartan iyo lix wuxuu leeyahay waxa aan sheegay en kitaabka ku qoray kulligood markaan hoos oola kulmay inuu xaq yahay caddeeyeen buui laakiin maxaa helo loogu gargaari waayo walaakina ahla alcilm yakhaafuuna calaa anfusihim wayaxmuuna acraadahum fayaskutuuna can ilcaamati wakaiira minhum kaana yusawibuhum mudaaraatan lahum faida takalama bihi waaxidu minhum wahaarat calayhi alcaamatu saanacuuhum wadaahanuuhum waawhamuuhum anahum cala asawaab fayajtari'uuna bihadihi dariicati calaa wadci maqaadiri alculamaai wa hadmi sha'nihim wuxuu hi wadaadduhu hadday isgarab istaagi lahaayeen oo xaqa ku dhiiran lahaayeen sunan nusrayn lahaayeen maxaa dhici lahaa walow takalamuu bisawaab aw nasaruu man yatakalamu bih aw carafuu alcaammata ida sa'aluuhum اlxaqa wazajaruuhum can alishtigaali bima laysa min sha'nihim lakanuu yadan waaxidatan cala alxaqi walam yastatic alcaammatu man yaltaxiqu bihim min jahalati اlmutafaqihati ihaarata shayin min alfitani faina lilahi waina ilayhi raajicuun buuhi wuxuu yidhi wadaaduhu naftooda ay u cabsadeen nin walba gankiisii iyo badankiisuu ilaalinhayaa magaciisuu dhowranhayaa in badanoo wadaadihii ka mida ah, caamadiiba bay u nacamlaynhayaanoo idinkaa saxan waa runtiin maxaa marka horeba hawlaha geliya asagu markuu hadda soo cabaadahayo wuxuu yidhi markuu nin caalima oo xaqa sheego uu ku hadlo oy caamadu ku kacdo mudaaraad iyo mujaamale iyo reermagaalayn bay ku bilaabahayaan buuri u sheegi maayaan xaqa ayaguna xaqi sheegi mahayaan kii sheegana garab istaagi maayaan buur hadday noqon lahayd culummadu inay isgarab istaagaano nin walba xaquu sheega lagu taageero dhibkama ma dhaceen buu sheekh waa ka calacalay si kastaba noqoto waxaa weeye caalimka sayiga ama caalimu suugu dhibkuu geysto waa dhib aad iyo aad u ba'an weeye ummadduna oo ku baaba'da sidaa darteed baa waxaa odhan jiray ubay ibnu kacab yaa maalin wuxuu idhi halaka ahlulcuqadi wa rabbi lkacba qolyaha maamulka iyo talada haya ilaahay baan ku dhaartay waa halaagsameen buuri saddex goor buu ku celiyey markaasuu yidhi wallaahi ma aasaa calayhim walaakin aasaa calaa man adallu buui ayaga culammaau usuuga iyo umarada fitnoobay ee dhumay ooma xanuunsanhayaba kamana danqanhayo ee waxaan u danqanhaya aadna oga walbahaarhaya ummadda iyo caamada muslimiinta ay aafaynhayaan waxaa laga yaabaa ninka caalimu suuga ah saan isaga loo taabanay inuu ama aan loola yaabin meeshuu taagan yahay iyo meeshuu fadhiya caamadu yaa aysan u odhanin inuu duro oo u weeraro dadka ahlulxaqa ahaa su asagu u badbaado oo uu yidhaahdo kuwanaada alxaqa moodaysaane lidan way fiican yihiinba waa khawaarij ama waa takfiiriyiin sidaa darteed uu weerar ku qaado dhaqan bayna u leedahay dhaqan jirana way in badana la soo maray mar walba muslimiintu dhibaatooyin la kulmaan xaggana ay daciifaan ninka xaqa ku sabray u istaaga ama daa'ifada isku dayda inay waxu ummadda u qabatee badbaadiso ninka asagu xaqa ka gaasiray ama ka cabsaday ama awoodi waay inuu weeraro oo weerar ku qaado isagu u badbaado kii ficana loo tuhmo dhaqan bay ahaan jirtay axmed xambal baa waxaa la weydiiyey ibn abi di'b maqadari buu ahaa oo caammadii qaybo ka mida waxay aamineen imaamka inuu qadari yahay oo uu aaminsan yahay qadarba ma jiro addoon walba wuxuu sameeyo asagaa abuuraya ama la imanaya ilaahayna markuu dhucunba ogaanaya maxaa jira axmed wuxuu ihi waa been iyo iftiraa buu ihi qadariyan ee maxaa buu idhi laakiin ina annaasa yaquuluuna cafwan lam yakun qadariyan kulu man shadada calayhim اlmacaasi qaaluu hada qadari waaxmed caamad waxay dhaqan u noqday nin walbo xumaanta kala dagaalama ama runta u sheega ama ku adkaada inay dhahaan waa qadari oo waxaanba ilaahay inuu qadaray buu diidan yahay macsidan aan ku dhacnay iyo waxaan aan samay inuu rabbi qadaro qorsheeyey buuba inkirsan yahay saa darteed buuba ka tegi markaa dembi samayso waxaa keeni buu nin walba macsida kala dagaalamay ku turan hawsha ayada ah dhaqan soo jiray weeye waxaad xusuusataan a'ima dacwa najdiya dacwada markay bilaabeen iyo shaykhulislaam ibnu taymiya ardadiisii iyo raggii ka dambeeyey kulli waxaa lagu yidhi khawaarij wey takfiiriyiin wey dhiigga islaamkay bannaysanhayaan nimanka sidaa odhan waa mushrikiin qabuuriyiin waaniyiin niman aan diin lahayn niman liita weeyaan say iyagu marka waxooda aan loo dareemin ummadduna aysan oola yaabin waa in ninkii muslixa ahaa ee ummaddii wax tarayay xaqana sheegaya ay markaa weeraraan alcallaama cabdiraxmaan ibnu xasan saaxibu kitaabi fatxi اlmajiid hawshaa wuxuu leeyahy idaa qulnaa lahum laa yucbadu ila allah walaa yudcaa ila hu walaa yurjaa siwaah walaa yutawakalu ila calayh wanaxwa dalika min anwaaci اlcibaadati alati laa taslux ila lilah waana man tawajaha biha ligayr اllahi fahuwa kaafiru mushrik qaaluu ibtadactum wakafartum ummata muxamadin sal allahu calayh waalih wasalam antum khawaarij antum mubtadica wuxuu yidhi dhibkana haysta waxaa weeye markaan dhahno ilaahay keligii caabuda oo ilaahay keligii khayr iyo wanaagba ka rajeeya oo asaga tala saarta wixii cibaada ah ama wanaaga ilaahay u tiiriya awliyadan iyo ahluqaabuurkan faraha ka qaada nin walbo ilaahay khayrkii barya ama caabuda waa kaafir mushrig ah sidaa markaan dhahno waxay odhanhayaan buu hi bidca la timaadeed ummaddii nebi maxamed baad gaalaysiinaysaan khawaarij baad tihiin takfiiriyiin baad tihiin addurar saniya tobnaad sabxada afar boqol afartan iyo sagaal ilaa cafwan afar boqol afartan iyo sideed ilaa afar boqol nool baa ka calaacalaya asagay in la halmaashaa la yidhi khawaarij baa wuxuu yihi xaqiiqatu lkhawaarij annahum yukafiruuna min almuslimiina man irtakaba kabiiratan duuna shirk khawaarij madhabkooda lagu yaqaanae caanka waa maxay macaasida aan gaalnimada gaadhsiisanayn ama shirkiga aan gaadhsiisanayn iyo kufriga weyn zinada iyo beenta iyo khamrada iyo ribada iyo waxyaabaha la halmaala bay dadku ku takfiiriyaan haddayba saa ahayd madhabka khawaarijta hadda waxaa la helay buu qolyo haddaad kaafirkii mushriga ah ee mulxidka ah ee calmaaniga ah tiraada waa kaafir ninku odhanaya khaariji baa taayba dhooban buu fainahu qad wujida fi hada الzamani man yudliqu hada laqba laqba اlkhawaarij clى man xakma bاlkufri clى man yastaxiquhu min ahli الridati wanawaqid اlislam kacubaad اlqubuuri waasxaabi اlmabaadi اlhadaama kalbacثiyati wاlcalmaaniyati wagayriha hadda waxaa la helay buu ihi qolyo haddaad calmaaniyiinta iyo bachiyiinta iyo qolyaha mabaadida kufriga aaminsan ama diintaba ka baxay islaamkana ku maxaabsanaya aad tirahdo waa gaalo qolya waxaaba meeshan dhooban cumaada waaweyn oo ka odhan khaariji baa tahay takfiiri baa tahay muslimiintii dhiiggoodii baad banaysanaysaabaa ku odhanaya dhooban buur sheekhu wuxuu yidhi qolyahaas markuu ka hadlahay wayaquuluun waxayna odhanhayaan antum tukafiruuna almuslimiin faantum khawaarij lianna haaulaa'i laa yacrifuuna xaqiiqata alislaam walaa yacrifuuna nawaaqidah walaa yacrifuuna xaqiiqata madhab alkhawaarij biannahu alxukmu bilkufri cala man laa yastaxiquhu min almuslimiin وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام huwa madhabu ahli الsunaةi wاljamaca adwa min fataawa sheekh اislam ibnu taymiya fi اlcaqiida mujaladka koobaad laba boqol iyo toddobaatan baa loogu laaban karaa hadalka qiimaha badan waad arkaysaan bay la tahay qolyaha noocaasee ruuxii kufri iyo ridiya gaalnimo ku dhacay in la takfiiriyo diinta laga saaro diidan xaggana odhanhaya khaariji baa tahay iyo takfiiri baa tahay waa niman xaqiiqato islaamna aan garanaynin xaqiiqatu nawaaqidna aan garanayn waxbana aan fahamsanayn bal madhab alkhawaarijna ma yaqaana buuri madhab alkhawaarij waxaa weeye axadaan mudnayn in la gaalaysiiyo gaalnimana aan ku dhicin in la gaalaysiiyo laakiin madhab ahli sunna waljamaca waxaa weeye wixii macsiya laguma gaalooba haddaan la bannaysanin ninkii laakiin gaalnimo ku dhaca waa gaaloobaya bimujaradihi bimujaradi wuquucihi fi lkufri lagu takfiirinaya wabilmunaasaba dalabadu waa inay fahmaan ayagu khaasatan ruuxu marba hadduu sababkii iyo muqtadihii kufriga keenaya uu ku dhaco waa la xukumahaya hada huwa muxuu ahay mashhuur fii kutubi ahli اlcilm maanica in la baadho waajib ku saaran adiga ma ah mawaanic baa jirta waa sheeke baraley markaan ogaado unba anugu ka istaagay laakiin inaan baadho waajib ma ah waxaa waajiba inaan ogaada ninkaani ma ku dhacay sabab uu ku gaaloobahay muqtadihii ama ciladii iyo sababkii kufriga keenaya ma ku dhaca yakfi waa ku xukumhaya markaan ogaado inuu cudurdaar leeyahay baan haddana ka daynhayaa markaan xukumahayo haddaanan ogay inuu cudurdaar leeyahay waa ku xaabinhayaa meeshay doona ha kala dhacdo lianna hawsha waa in aada loo fahmo maanicu waa howlo kale albaxu can ilmawaanic waajib ma aha ma jaa'isba ma mustaxabba ma bannaantaha laga niqaasho laakiin shayga waajibka waxaa weeye nimaan sababu اlkufri wa cilat اlkufri manaatu اlkufri aan laga helin ma tagfiirin kartid maalan daliil caamaad ku yimi aayad caam ah ama xadiid caamaad heshay sababki in lagu dhaqmo daliilkaani waa mawjuud kownhu uu caaman yahay afraad badanna ay soo gelayso lafdi kasta ama shay kasta ama fardi kasta oo min afraad alcumuuma waan ku dhaqmaynaa وجود takhsiisin aw mukhasisin waa maanic can ilcamal ma البحث ma ah albaxu can ilmukhasis ma waajiba waajib ma ah xugum baad aragtay fii kitaab illaahi ku cad aayad iyo xadiid albaxu can inaasikhi ma waajiba ah? mise intaad ka ogaanayso inuu naasikh jiro kanaad ku dhaqmaysaa ninkii ilaahay khayrkii u sujuuda waxaan leenahay waa gaal kaafira ilaahay khayrkii ninkii barya waxaan leeha waa kaafir qaanuun iyo dastuur ninkii wax ku xukuma diintii allana ka taga waxaan leeha waa kaafir cudurdaar buu leeyahay jahli baa jiri kara ikraahbaa ma ogin anagu markaan ogaanay noo taalla markaan ogaano inuu jaahil yahay ama uu mukrah yahay ama uu muta'awil yahay meeshaana ta'wiiliyo jahl ay meeluu geli kara ay tahay un baan ka joojinaynaa laakiin intaan ogaanin waxaan ka ognahay baan ku xukumaynaa maxaan ku ogayn inuu muslim ahaa muslimni baan kula dhaqmayni gaalnima cusub baan ku aragnay waa kaafir baan leenahay markaan ogaano inuu cudurdaar leey oo maanic jiro waan leenahay tanaa jirta tanaan ka istaagaynaa idan waxaa shardi ah cudurdaarna inaadan ku ogayn sababkii lagu gaaloobahay inuu ku dhaco haadaa huwa sawaab masalada takfiirku halkaasay ka duushaa ninkan wuxuu ku gaaloobi lahaa ma ku dhacay haa miyaad ku ogtahay adugu wax cudurdaara maya ku sii daa laakiin ilaad ogaato cudurdaar o dhan meesha inuu ka baxo lama xukumi karo waa madhab aan tabar badnayn weey waxaan leenahay qadiyada ah nin walba ahlu xaq oo diinta u istaaga in lagu tuuro waa khaarijiya takfiiri bal dib aan u noqona taarikhda islaamka dad badan oo culamo ah ayaa ku gubtay dabkan iyo fidnadan iyo firyadan iyo nabidan iyo been abuurkan oo lagu yidhaayo iyagoo ahlu khayr oo sulxaa khawaarij weeye marka haddiiba aimmadii sunnada iyo culummadii muslimiinta lagu daynayaba waa khawaarija waa takfiiriyiin la yidhi si bilaashoo been abuur ah adoo marka miskiinoo qarni alxaadi walcushruun maraya ama qar alkhaamis cashar alhijri marahaya in lagugu tuuraha inaad ka gubata ma aha hore inaad u socoto dantaada raacato unbaa kugu aadan ataabiciy aljaliil caamir ibni cabdiqays alcambari dahabi wuxuu yihi alqudwat alwaliyu zaahid ninkan marka loo tarjumaysto xilligiisii nin la aqoon aha ama la cibaado ah ama la zuhdi ah ma jirin waa yaraa khaasatan faniga cibaadada dahabi wuxuu idhi wahuwa alqudwat lwaliyu zaahid waa weli ilaahay oo qudwo weliba lagu daydo oo zaahid ah ninkaa waxaa waa khaariji takfiiri ah maxaa lagu maagay ma taqaanaa waa uu shaam tegey iyo meel kawaanoo xoolaha lagu qali jiray buu tegey wuxuu arkay ninkii kawaanlaha ah ay wax gowrachay oo iisoo qaba keen rida keen dhab qac iisoo qaba shan buu tuuri bismillahi odhan maayo labaatan neef buu hal mar tuurahaya bisinka waa ilo ka tagahayaa wixii buu fiiriyey aro kale kusoo laabtay waa sidii mid taarukusaadon tukanaynin oon bisinna u qabaynin dabaa'ixdii oo dhagta ku hayunbuu arkay wuxuu hi kuwaan hilibkooda lama cuni karaba bas wuxuu idhi intaan dimashqo joogo kawaankeeduba hadduu sidan yahay wixii hiliba waa ka samrahaya maxaad samayn raashiimaha kale ee muslimiintu keenaan ma ka cunhaya xalihaa hilbihii muslimiinta laa yakul dabaa'ix almuslimiin fahuwa khaarijiyun takfiiriyu ninkaa waxaasaa ku dhacay wuu rafaaday maalin maalmaha ka midana wuxuu sameeyey nin dimi ah oo yahuudi ah oo wuxuu arkay mid booliskoo xisbada oo dulmahaya markaasuu ninkan waxaan ma qaadi kara xaaba badan buu alaab badan buu ku qaaday magaalada la xaaqaayey qashin badanoon la qaadi karin oo labaatan u baahan bu hal nin saaray ninkii baa la kufay uu la qulushay wuxuu idhi ka daa ama la qaado la qabo ama waxaan hasaarin ma banaane lagu xudbo dadkaan ahludimmi eh. wuxuu ihi waan rarahaya haddaad muranka dayn weydana adaa ku rarahayaa buur maanaad igu daraysa haa ballamka ilaahay inaan igu rarayni buui asna adaan raraynin ama wuxuu qaadi karaad u dhiibi buuhi ama aanaad idili buui anoo nool ninkaan la saari maayo wax ka badan xooggiisa dulmigaa ma banaana buui adiladii in ahludimahan lagu xadgudbin buu u dareeriyey ma boolis ba warkaa kaa hadda wuxuu idhi ama adaanku saare ama asagaan saarahaya anna isaari maysbu asaguna qaadi maayo wax ka badan awooddiisa kiibaa isku dayay inuu eh, ninkii dimigaha ah hawsha saaro intuu qabtay buu kala tuuray in yaroo kale intuu kala jeebi xoogu qaadi karo udhibi geebul intaa qashinka qaad intana iskaga tag waxaa lai yara alkhuruuja cala alimba waaba khaariji liannahu dowladdii buu ku baxay warma dulmiga in laga qabtaa dowladda lagu baxa ah waxyaaba noocaasa ah lagu maagay idan culammadu waxaa dheg jila qomaysan siinin saa darteed ba siyarkiisii iyo dhaqankiisii iyo zuhdigiisii iyo cibaadadiisii camalkiisii aad baa kutubta loogu soo guuriya loo ammaani adoo qiimo badan buu ahaa waxaa la muraajacayn karaa ninka ninkii ku dayanaya wanaaggiisi badnaa kitaabu zuhdi libn maarag mujalladka labaad afar boqol lixdan iyo saddex hiqaatu ibni xibbaan mujalladka shanaad boqol siddeetan iyo toddobo aljarxu wa tacdiil ibn abi xaatim mujalladka lixaad saddex boqol labaatan iyo shan taariikhu albukhaari alawsat mujalladka lixaad cafwan alkabiir mujalladka lixaad laba boqol soddon iyo toddobo taariikhu dimashqa wuxuu ku leehay tarjamaan dheeroo mutawalo ah siyar siyarkana saasuu ku leehay waxaad ku maxaabsataan in badan ama dhabba ah in imaam ahli sunna waljamaca u taqaanaan axmed xambal imaam ahli sunna waljamaca waana yahay xaqiiqatan laakiin imaamka asaga haddii lile waa khaariji takfiiri ah nin kale muxuu suga hayaa axmed xambal markii ummaddii ay ma'muun iyo muctasim iyo walaalkii waahiqi u dambeeyey iyo ummadda ay ku kharibeen fitnadii ahayd khalqu lqur'aan qur waa kalaam ilaahi oo makhluuqa dhaha axmed waad ogeydeen mowqif la yaqaano iyo kaalin muhiimoo muslimiinta u istaagay ilahay baana ku badbaadiyey ilaahay ummadda wuxuu ku badbaadiyey biabi bakr sidiiq yowma aridda layihahdaa wa biaxmed ibni xambal yowma almixna idan ninkii noocaas ahaa wadaadaha waxay dheen waaba khaarijiba maxaa jira axmed wuxuu la soo taagan yahay man qaala bikhalqi اlqur'aani fahuwa kaafir ninkii takfiirin waayana wuu takfiirinhayaa haada madhab alkhawaarij baa layidhi niman culumaa oy axmed saaxiibba ahaayeen baa u hawsha ayada axmed baa hawsha loo sheegay wuxuu yidhi axmed waagi dama balaganii ana abaa khaalid wa muusa bna mansuur wahayrahuma yajlisuuna fii dalika aljaanib ila baqdaad webi baa qaybiye dhankaasay fadhiisteen buuri kadib fayaciibuuna qowlana madhabkan aan taaganahay een adkaysanhaya garaacan iyo ushan iyo cadaabkan iyo mixnadan u dulqaadanayo xaggana lagu kari layahay inaan ku dhawaaqo hadalkii ilaahay baa makhluuqa niman baaba ila yaabanoo hawsha igu haysta buur waxayba ka daran waxay yidhaahdeen waxayna leeyihiin buui annahu laa yuqaalu makhluuq walaa hayru makhluuq wayuciibuuna man kafar wayaciibuuna man yukafir wayaquulu inaa naquulu biqowli khawaarij uma tabasama axmed faqaal haaulaai qowmu suu axmed wuxuu yihi wayba ka dareenoo inaan dadka taa ku tagfiirinno bay diidan yihiin oo maxay qabaan waxaan dhahaynaa bay yidhahdeen kalaamullaahi way qur-aanku waa makhluuq iyo makhluuq ma aha midnaba u bixi mayno waxay dhaheen ninka dadka ku tagfiiriya arrinkaasna waa khaldan yahay waxay kaloo ku dareen buuhi inaanba khawaarij ahay baan oon tagfiiri ahay khaariji ah nimanka cali naftu u keena inaan ka tirsanay ugu tiriyeen buuhi axmed intuu qoslay buu yidhi haaulaai qowmu kuwaasoo kale waa ummadda kuwa khariba culamaa u suu weeye buuhi abubakr alkhalaal baa soo saaray aarka axmed bisanadi saxiixi safxada eh, laba boqol iyo labaad raqamka kun sideed boqol iyo afar ugu jira mujaahidiinta sulaxada muslixiinta ahlulkhayrka ee dhabar adayga xilliga fitanku taagan yihiin ee ilaahay subxaanah wa tacala diinkiisana u gargaara maqrib oo kale haddaynu u gudubna andalus hadda waa mashriqe nin la odhan jiray alxaafid abu eh, cumar abu camr aطalamankii axmed ibni moxamed baa la odhan jiray oo dhintay afar boqol labaatan iyo sagaalka hijrada waa sheekhi ibni cabdilbar ibni xasm dabaqada iyo andalusiyiinta xufaa'adda ninkii soo saaree kacshay wey imaam kutub badan ka tego xadiidi iyo qur'aan iyo tafsiir iyo ka tegay weeye muxuu ahaaye caqaa'id oo aada loo jeclay weliba mustaqiim cala sunna ah ninkaasi imaamka ah kaana sayfan mujaradan cala ahli اlahwaa wاlbidaci qaamican lahum hayuuran cala ashariicati shadiidan fi daat illah waa tarjamada culamadu ay siiyeen raggii yaqaanay saasay ugu tarjamayseen dahabi ibnu bashkawaal a'immadoo dhanba waxay sheegeen wuxuu ahaa diinta ku toosan oo ficillo badan oo diinta ilaahay difaaca sharcigana u danqada ahaa la dagaalama qolyaha bidcooyinka la yimaada waagi dambe shan iyo toban caalim baa waxay ka maqraati kaceen inuu khaariji xaruuri ayahay takfiiri waxay dhaheen washahiduu calayh bأnnahu xaruuriyu yaraa wadca sayfi fii saalix annaas wa kaanuu hamsata cashara shaahida min alfuqahaa'i wاnubahaa shan iyo toban faqiih baa intay gaashuunborsadeen bay waraaq ku joogjoogsan inuu ninkaa khaariji yahay qaba muslimiinta in la laayo dhiiggooda la bannaysto bay isku raaceen haddee dadka hore markii nin la dulmo culummo uun ilaahay subxaanahu wa tacaala alla ka cabsatoba rabbi ugu gargaarija nin qaadi ahaa oo la odhan jiray alqaadi moxamed bn cabdillah ibni fartuul ayaa yaa hawshii dabagalay wuu baadhay wuxuu ogaaday ninkan inuu yahay nin sunni ah oo salafi ah, ahlu khayr ah xumaanta iyo munkaraadka iyo mukhaalafaadka iyo diinxumadana diidan mustaqiim ah qudaaddii buu soo qabtay fuqahadii buu soo ururiyey hawshoo dhan baa la baadhay shan iyo tobankii faqiix wuxuu yihi waa markhaati beenaad shuhadaa u zuur baa tihiin dib dambana ilaa toobad keentaan maraggiina qaban mahayo buur waxbaa ku dhacay wabaa ka raacay dahabiba alqadyada oga hadlay wuxuuna yidhi qad imtuxina lifari inkaarihi ninkaa waa la imtixaanay bu sheekha caalimka imaamka maxaa loo imtixaanay munkarku aad u diidi jiray buuri wa qaama calayhi aa'ifatu min addaadihi wa shahiduu calayhi biannahu xaruuriyun yaraa wadca sayfi fii saalix اlmuslimiin ma ahata fii fasaqati اlmuslimiin waxay dhaheen ma ahee culummada in la laayo qabaaba culummada in la laayo ahlu khayrka cubaada muslimiinta ma aha fasaqada in la laayo waaba way ku qiran kulligood waxayna hawsha ahayd afar boqol labaatan iyo shantii hijradabaa dhacday kadibna qaadigaasa ilaah u gargaaray waana ka badbaaday waxaa lagu tuhmaa inuu yahay khaariji takfiiri ah shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh bal waa la takfiiri inuu gaal yahay bay wadaaddo oo ku tageen ahlulbidaca sida kowthari caamalahu llahu bima yastaxiq bal wuxuu ihi kwari wasaara kufruhu mujmacan calayhi shekhu islam ibnu taymiya calam annajmu thaaqib ninka asagaa le waa takfiiri khaariji ah iyadoo weliba culamo badanoo dacwa najdiya ay leeyihiin madhabu fi takfiir waa xoogo waxaa weeye tasaahul badan baa ku jira bimacnaa waa mutashadid oo waxaa ku badan tawiilka ku badan oo tawiilka dadka ugu cuurdaaray haddaa ka murmeen sida mxuu ahaay ninka loo yidhaahdo cabdullaahi bn cabdiraxmaan baabatiin oo kale waxaa lagu tuhmay inuu khaariji yahay laguna tilmaamay shamsudiin ibn اlqayim alcallaama ibn اlqayim ilaa uu ka calaacalay oo uu yidhi wa min alcajaa'ibi anahum qad qaaluu liman qad da'na biاlaahaari wاlqur'ani antum bida mitlu اlkhawaariji inahum akhaduu dawaahira mahtadow limacaani wuxuu yihi waxaaba la yaab leh kitaabka allaha loo noqdo iyo sunnadaha loo noqdo oo ilaahay laga cabsado markaad tidhaahdo ba waxaa lagu odhan buuha khaariji baa tahay takfiiri aan diintu meesha u dhaafaynin kalxamaha iyo dhuunta idiin dhaafi mayso cabdulaiif bin cabdiraxmaan yaa wuxuu leeyahay hawshan ha la yaabin ninka muslixa alukhayrka ee wanaagsan in la yidhaha waa khaariji waa cudur horreeyey buui waxay kaga soo bilaabatay taabiciin baa lagu soo bilaabay axmed bay soo martay ahlu khayr o dhan bay soo martaaba wuxuuna leeyahay wa hada daa'un qadiimun fi ahli الshirki wالtacطiil man kafarahum bicibaadatim hayr allah watacطiili awsaafihi وتcطiili أwsaafihi وxaqaa'iqi asmaa'i qaaluu anta mil الkhawaariji yukafiruuna tukafiruuna bالذunuub yukafiruuna bالذunuub وyأhuduuna bdawahir الآayaat minhaaj التأsiisi والتaqdiis fii kashfi shubahaati daawuud bn jirjiis safxada soddon iyo shanaad buu sidaa ku yidhahdaa waxaa lagu tuhmay khawaarijnimo iyo takfiir alxaafid الdahabi shaykhu الإslaam wuxuu yihi kowhari fiihi nascaة khaarijiya khaariji baa xoogow xoogow biyahaasu yarka baday buui atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun hawshaa waa iska caddahay dahabi shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu اlqayim imaam ahli الsunna waljamaca axmed bn xambal imaam الtaabiciin waxaa lagu tuhmay shaykhuislaam maxamed bin cabdiwaha asagu warkiiba jooji ninka asagu kutub baa laga alifay inuu khaariji iyo takfiiriya ninkaa lama badayninba xilligiisii dadka u gargaaray aad bay u yaraayeenba nin aan kitaab qorin ama aan weerarin ama aan waxaa ku tuhmin waaba yaraaba xilligiisi xataa rag culummoo sulxo ahaa yaa beentan laga dhaadhiciyey mogta war haddii la wado oo la wado waad iska aamini saa darteed been horrayse maxaa layii run dambayse ma gaadh haddii uun ninki uun waxun lagaaga sheego oo waxun lagaaga sheego waaga dambe waad aamini saa darteed somalia waxay dhahdaan dhurwa iyo dhallaan dhexdooda warxun baa la wadaa shawkaani iyo muxuu ahaaye maxamed naasir alxaazimi iyo sidiiq xasan khan iyo rag badanoo culumadu alkhayr waagi dambe dacwada taageeray iyo waxaa laga dhaadhiciyey in sheekhu uu yahay takfiiri khaariji ah waxayna ku tumeen laba arrimood arrimoodba aad sheekha loogu eedeeyey in uu dadka muslimiintaa ah gaalaysiin jiray o kadibna dhiiggooda banaysan jiray uu la dagaalami jiray dagaalkoodana uu ku magacaabi jiray jihaad fii sabiili xoolahoodana uu haniimo ka dhigi jiray labadaa cudur buu qabaa bay dhaheen kow yatasaarac ila takfiir wa safki dimaa labo mukhaalifiinta asaga ka soo horjeeda in la laayo oo dhiiggooda la bannaysto kadibna dagaalka lagu qaado lagu magacaaba jihaad fii sabiili illaah la xalaashado labadaa cuur buu qabaa kutub marka laga qora howlahaas ilaa aima dacwa najdiya ay kutub badan qoreen ay ku caddaynayaan waxa inay bari ka yihiin oy leeyihiin annagu waxaan tagfiirinnaa axadku ilaaha iyo rasuulkiisu tagfiiriyaan keliya muslimiinta walaalo weeye beenta aad sheegaysaan meel meel saara hal daliil hal naqli meelaan ku nidhi iyo meelaan ku qoray iyo cad musliman la keeno ee dhibku waxa weeye nimaa adugu aragtay inuu gaal yahay oyba ku caddahayba baa nin kale wuxuu ka aaminsan yahay muslim ahlu khayr ahlu janno aba adugu waxaad u aragtaa gaal geesa waawey inuu yahay ninkanna wuxuu u arkaaba weli duulhaya inuu yahay marka ma isu keenaysaan haddii dhibku ka jira dhibku halkaasu wey sidaa dartaa sheekhulislaam sheekhu alimaam dahabi kelimo uu leeyahay fiiha cibra inaanan ka tegin waa ila qumantaha ila tahay alimaam ibnu khusayma imaam lama loo yaqaanaa kitaab saxiix ibnu khusayma ninka eh, aad iska le taqaaneen caanka ah yaa wuxuu yidhi oo fatwooday man lam yuqira biana allaha calaa carshihi qad istawa fowqa sabci samaawaatih fahuwa kaafirun xalaalu dami wa kaana maaluhu fayan lilmuslimiin buuri wuxuu ninkan qirin ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisa inuu ka sarreeyo oo fowqa sabca samaawaati ilaahay uu jiro ninkan qirin buu waa gaal dhiiggiisu bannaan yahay waa la dili xoolihiisuna waa xalaal maalkaysana baytumaalka la dhigi asaga bakhtigiisuna waxaa lagu tuuri buui qashunqubka iyo masaabisha xataa maqaabirmuslim lagu dari maayo hadalkaasi hadal aad dhegaysan kartaan ma aha dahabi baa idiin garaabahaya wuxuu yidhi wa kalaamu bnu khusaymata haada wain kaana xaqan fahwa fajun laa taxtamilhu nufuusu kaiiri min mutaahiri culamaa buu yidhi hadalka ibnu khusayma asagoo xaq ah haddana culummadii dambe naftooda ma xamili karta buui ma dhegaysan karaan maxaa keenay hadalka ibnu khusayme inuu xaq yahay oo dhab yahay xaggana wadaadihii dambe aysan maqli karin miyaad fahmaysaan qadiyadda ayadaa sheekhu dahabi xugu culimmad hore way fahmi karaan culimmadii hore ee ibnu khusayme la joogtay ama ka horraysay ama asaga ka dambaysay ee ku-ayniga ama ka agdhowaa hawlay fahmi karaan oy ku weliba farxayaan weeye laakiin culimmadii dambe badankeed warkaa ma maqli karaan maxay cudur baa ku dhacay cudur u diiday hadalkaa inay maqlaan baa ku dhacay waa cudurka loo alirjaa watajahum tajahum baa galay irjaa ruuxa laa ilaaha ila allah lama takfiirin karo xataa yactaqid alkufra wayaqsuda an yakuuna kaafiran howlahaasaa galay markuu cudurkaasaa aafeeyey idan hadalkaas tarjamada ibnu khuseymaha laga akhriyo waxaynu wax ka tilmaamayn ka culamaa suu u dambeeyey dhibaatooyinka ummadda u geysnay niman horaan soo tataabannay raggi u dambeeyey bal dhibaatooyinka geysta wax ka tilmaano nin imaam qiimo badnaa oo la odhan jiray amiir shakiib arsalaan yaa culimmadii xilligiisii joogtay buu ka hadlayaa dagaalkii labaadee adduunka laisku baaba'shay ee caalamulislaami lagu ixtilaalay badankii dhibna aan kala kulannay wadaadihii xilligaa joogay buu ka hadlaya wuxuuna leeyahay oo uu ku tilmaamay inay kufriga iyo dulmiga iyo xadgudubka sharcigareeyaan oy fatwoodaan iyagoo danahooda adduunya ilaashanaya ama nin xaakima wejigiisa ka baqahaya ama xoogow nacaf iyo xandha adduunya carabdhaq raadinaya wuxuuna yidhi muslimiinta dhibka ku dhacay iyo burburka gaadhay iyo gaala qabsiga ku dhacay culummada asal abu culumada ka dambaysa hadalkiisa dhegayso waa nin khabiiro hawsha adoo la warsa waliba mu'arikha addii bay culamada muslimiintu hawsha u ogol yihiin wuxuu ihi min akbar اlmas-uuliina can inxitaaطi اlإslaami amaama اllahi wالnaas hum hadihi الطabqa alatii tuqaalu laha اlculamaءu muslimiinta dibdhaca ku dhacay iyo burburka ku dhacay waxaa mas-uul ka abuhi amaama allahu aakhira la weydiin doonaa nimankan loo yaqaano culammada buuri maxaa jira fainahum ila الnaadir minhum اتخذوا الدين مسيدة للدنيا وجعلوا ديدنهم التزلف إلى الأمراء بتسويغ جميع موبقاتهم بالأدلة الشرعية والإفتاء عليها من الدين xuri badankood in yarba mooyeen waxay dhaqan ka dhigantee diinta inay ku ugaarsadaan ay ku gabraartaan waxay dhaqan ka dhigantee inay boqorada iyo dawaaqidda u dhowaadaan oy u sharci gareeyaan waxyaabaha xunkay doonahayaan kii ummadda ku tuman ama dulmi samayn ama riba bannayn ama islaam ku duuli ama diintii baabi'in wadaad buu dhihi ii fatwo waad maqlaysaan hadda kii u dambeeyey boqor cabdalle maanid inuu lahaa culummadii hay-atuliftaa iyo culummo kalean hawsha kala tashaday gabadha muslimaddii sacuudiga ana waxay isusoo sharaxaysaa baarlamaanka waxay noqonaysaa xubin baarlamaan xilka dowladda ay qabanaysaa hawshaana diintaa qabtaa culimmadaana ka taliyey buui waad maqlaysa kadda u dambeeyey mactuuhii sakaraadka ah warkiisi waqalamaa ataa axad اlmuluuk waa horuu soo yidhi dimuqraadiya dhab aan ka hirgelinayaa sacuudiga buuri naxnu nascaa litaxqiiq adimuqraadiya alxaqiiqiya buuri la socda buuri ha degdegana walaakin dalika yaxtaaju ilaa waqtin buuri laakin khawa bikhawa kolba tilaabaan qaadiyaan lagu degdegin buuri gaaladu la hadlahaya dadkan wahaabiyanimo badan baa gashay sheekh cabdihaab baa ku ilmo dhalay diin badan bay qabaan marka inaan waxan ka shubo oo dhiigga islaamka ka shubo mudday u baahan tahaye niman inaan lagu degdan waqti ha la isiiya bur wuu wada hawshi kiibuu sidaa yidhi haddana waad maqlayseen waxa dhacay waxyaaba badan baa socon doona wadaadihiina wakaas intaasay taagan yihiin wuxuu ka daray oo amiir shakiib wuxuu yidhi waqalamaa ataa axadu lmuluk warkaasi fican u dhagaysta wqalama ata axadu اlmuluki aw اlumaraa almustabidiina camala munkara ila atw lahu min alaayaati wاlaxaadiiثi ma yuhbituuna lahu mashruuciyaةa dalika اlcamal bisarfi اlaayaati اlkarimati can macnaha wataxriifi اlkalimi can mawaadici wariwaayaة اdicaafi wاlmawducaati ila gayri dalika min alاstishaadaati alati yatawahawna biha الzulfa wاljaa'iza wuxuu ihi haddii boqor boqorada ka mid ah uu xumaan iyo dembi iyo dhaqan xunoo diinta ka dhana uu ku kaco aayaday u raadinhaya ee axaadiid muslimiinta in lagu dulo la baabi'iyo qolyaaba difaaci baad arkaysaa waad maqlayseen waa dhaweyd nin baaba kuleh muxuu ahaaye soomaaliya inay gaalada fadhido oo burundiisku ummadda jaraan oo ruwaandiisku fadhiyaan oo ay diintu ma diidayso wax diidan la soo heli maayo oo xabiibanayo qaylihayo haddaad kaa iska lalaadisood ku dhegta nin baa kudhigi khaariji baata takfiiri ah bal idinku sii dhaawaayahay imtixaan weeye imtixaan wax kastoo munkara ama kufri oo wadaad uu boqor sameeyo ama amiir sameeyo wadaad uun daliil u raadinoo difaacoo diin ka dhigi baa dhooban buu yihi taasi waa masaladii in kufrigii iyo diindaradii la sharci sharcigaray wadaaduhu fatwoodaan culamaa u suu cudur kaley qabaan buu tilmaamay amiirku wuxuu yidhi wuxuu kaloo tilmaamay boqorro islaam bayba waagi hor u fatwoon jireenoo u qiil bixin jireen waagi dambe waxay bilaabeen buu ihi hadduu cadow saa'iloo kaafira waddan islaam ku soo duulo inay la saftaan wadaaduhu wuxuuna yidhi wma zaaluu yatamaadawna fii hayihim hada wاlmuslimuuna qaaduuna annadra can lacibihim hada xataa saaruu yataqarabuuna bihadi اlashyaءi nafsiha ila اlxukuumaati hayr اlmuslima fi اlmasaa'il alatii fiiha kharaabu اlislaami wahalaakuhu waagi hore waxaaban ku ogeyn buui boqor daaquuta mustabida inay difaacaan una fatwoodaan hadda waxay bilaabeen buuhi markii maraykanka iyo reer yurubku ay kala boobahayeen waddankii islaam kala boobahayeen inayba la saftaan oo ay dhahaan waa saxan tahay kii horeban la fogaaninba shan iyo toban kun askari baa ku jirta ciidanka maraykanka meel kastaba ku duula wadaaddaa u fatwooda inay ku sii jiraan duulaankana ka qayb qaataan laakiin shacabka iyo rayidka carruurta iska ilaaliyaan ay laakiin aalibaan baabi'iyaan iyo wadaadaha kale ee dagaalamaya o dhan ber laga dhigo raggii fatwooday waxaa ka ninka hadda isu sharaxaya waa dhoweyd masar wereerinhaya mxuu ahaa maxamed saliim cawa oo taqaanaan bay markii lagu dhegaya wadaada takfiiriyeenna qardaawi baa difaaco daba fadhista caryaa taabta yidhi almihim hawl fogba ma hawl taaganoo marka mar kasta dhacaysa in loo fatoodo dowlad daaqiyaa oo islaam sheeganaysaa baan marka hore ka qayliya in wuxuu yihi gaalo waddan islaam kusoo duushoo qabsatay baabay wadaadu hadda u fatwadaanbu wuxuu kaloo haddana ka hadlay culammaa isu dhaqankoodu waa niman burdhaglaysta buui xagga ka daaq xagga muxuu ahaaye ka gooso kalo maalinkaas meeshay daruurtu ka da'ayso buu dhex taagan yahay bu siduu marka waa duxraac dufankaasuu la socda wadaadka caalimsuuga ah hadda kahor baa idinku yihi masbaa lilmaxadaa ugu socotaa ma toos u socotid wuxuu i waxba iisan ku dhaafin baan leeyahay xaggay afkaad la xaggay aad la xaggay aad waa laga soo guurshay masku aragtay markuu ordahay baalkan waa weyn mooyinka caadi yararka saasuu yidhaahdaa afkiis mar xagguu aadaa marna xagguu aadaa marka wuxuu xaggan aad la baan leeyahay xaggan aad la waxba iisan ku dhaafin lakiin hadaad saa u socdo wax yaran baan arkahayaabuu wadaadihii wuxuu i sheekhu eh, amiir shakiib arsalaan raxmat ullaahi tacaala ninkaani soomaalida aad inu ammaanay wey wuu maray wadanka soomaaliya isagoo mu'arikh ah kadibna wuu ka sheekeey wuxuu soomaalida waa niman dhudhuubanoo madmadow dhaadheer minsha dhudhuuban buu laakinahum aczaau lba'si ashidda buu niman wuxuu ihi ahaay nool oo raganimo lahoo dulliga aan qaadanin xaggana dagaalama buui waa kuwii waagu arkay buu ka hadlahayaa ama kuwa hadda jooga maxaad ka kuwa hadda jooga waxaan u malay mahmaadooda waxaa weeye daqsi dantiiba hee qoran ugu jiraa maslaxada maqaaray baa lagu seexdaa hawlahaas meelahaas ay wadda kuwa kala sarbaxaan waagi hore waxay odhan jireen muxuu ahay waad baahan tahay bakti looma cuno iyo haddaad dhiman dhereerka waa la iska duwaa iyo hawlo badan bay waagi hore isticmaali jireen marka hadda laakiin hawlu taalla ma ah wadaadihii marka burdhaglaysanhayay ee cosobsanhayay buu ka hadlahaya wadaadku wuxuu yidhi ina cadadan cadiida min culamaai suuriya aftow atnaa alxarb alcaama bibaqyi shariif xuseen amiiru maka amiirkii shariifka ahaayee maka ka talin jiray boqorka ka ahaa waa kii markaa ka soo horjeedsaday asagii jamaal baasha oo suuriya markaa haystay baa isku dhacay jamaal baasha marka wuxuu wadaadibu urursaday wuxuu yidhi bal ka warrama boqorka jooga maka xukuma waxay dhaheen waa shaydaan baaqi ah in lala dagaalaamo waa jihaad adduunka la dhaafiyo aduguna ahlu khayr anuguna ahlu khayr baa taallay فلما فازت دول الحلفاء في الحرب واحتلوا سورية بايعت هذه الفئة نفسها الشريف حسينا الذي كان عندها من قبل باغيا خارجا على الخليفة markii ay xilfigii nato ay reeyeen oo suuriya la qabsoo la ixtilaalay ilaan shariif xuseenna kuwan la socday wadaadihii ninka hore jamaal baasha meesha waa ka baxay horaan jamaal baashay la safnaayeen shariif xuseeniya intii la socotay baayaa adkaatay dawla cumaaniya iyo xilfadiina waa la jabiyey marka maxay yidhaahdeen waxay dhaheen hadda idinkaa fiican oo shariif xuseen baa fiican oo ahlu khayr ah dawla cumaaniyana khariban bay ahayd horaana nin ku baxa muxuu ahaa shaydaan buu ahaa waa mowqif labaad mid saddexaad buu sheegahaya uma lama dakhala faransiisu shaama nafadat aydiyaha haaniyata min saaxib اlxijaaz wajacala tufti bixasabi hawa faransa wacadat اlmalika xusayna ajnabiya malik xusein fii maka mar waxay ku xukumeen inuu yahay nin khaarija oo baaqiya cala dowla cumaaniya alislaamiya asagoo iyagoo markaa jamaal baasha taageeraya markii jamaal baasha la jabiyey oo dowla cumaaniya ay jabtay waxay dhaheen boqor xusein ahlu khayr baa ta adaaba ummadda alla kusoo saaray boqor xusein wakiil faransiisku meesha ka saar raggi la soco faransiis baa suuriya markii dambe qabsada isagaana u dambeeyey farsigii u sacbeen waxay idinkaabaa alla idin doortay boqor xuseen wixii la bul allah kasay yidhahdeen marka maxaa lagu sameeyaa sheekh ibar salaam uu ku daayay wadaadii wuxuu leeyahay run baa idiin sheega dhegaysta buuri war badan wadi maayo iga dhegaysta buuri wuxuu yidhi akbaru haaulaa'i alculamaa cafwan akaru haaulaa'i alculamaa culummada suuriya joogtay iyo inta adduunka badankoodba waxaa ka daahiray baraza minhum hada talawunu وكلma cاaتبهم الإنسان على hda التذبذب أجاaبوه إنma hذiه تقية نبتغي بها الناجاة من الظلاaم تذبذب mوqف cusب kolba agga u dhac agga u dhac mid fatwoon baad arkaysaa laba sano ka hor fatwoonhaya masأlo sanad kadibna tii la iyadoon waxba isbedeleen fatwo labaad laba sano kadib haddana mid saddexaad shan bilood kadib mid afraad wax isbedelena ma jiro xukumku waa xukumkii manaadku waa manaadkii wax isbedelay oo muuqda suwar iyo madaahir aan ictibaar lahayn mooye in xukun sharci wuxuu ku dhisan yahay oo isbedela isagoo uusan jirin ayuu labagabidhaclaynaya markaad tirada waa sideena ijtihaadkii baa isbedelay maxaa isbedelahade maxaa kuu horaan kaa qarsoon hadda kuu muuqda noo sheeg aayad baa soo kordhay cusub baa soo degtay maya xadiid cusub miyaa yimid maya waayahay ma iyo caqli kalea kuu kordhay wax sheeg ma jirto idan waxaa baahidaa isbedeshay dantaa isbedeshay danta unbaa kolba isbedeshay m wax kaloo isbedela ma jiro wadaadihii hore maxay ku jawaabi jireen waan islaalinayna haddaan fatwoona waa kala bixiya naga leexday odhan jir runtaybay sheegahayaan taqiyaan ku jiraana daaya wuxuu leeyahay sheekhu wاصaxiixu ana cudurahum غayru maqbuul وأna cmlهm hada mhaaلف لشharc munaaf لkitaabi والsuنة وأna dacwahum mudaaraة الظalaami hiya baطilة bal hm maxay yihiin baacaةu damaa'ir damiirkooda bay iibsadeen bu nimankan niman diineed ma ahe diinta bay iibsadeen وruwaadu safasif وطulaabu wadaaئf waa niman liidnaanta iyo nuglaanshaha raadiya oo damiirkoodii iibsaday oo shaqo doona wadiif mufti buu kan doonahaya kan qaadi buu doonahaya kan wuxuu rabaa in waa ra'iis jamciyat lculamaa buu doonahaya kan macalinin buu ninkan wuxuu rabaa inuu naa'ib ra'iis nin walba shaquu doonaya hada yuriidu an yakuuna qaadiyan wadaka muftiyan wadaka ra'iisa alculamaa wa man yaqbidu ujrata imdaa'ihi naqdan daraahima macduuda nina kaash buu qadan buu nin qaadinimuu doonhaya nin muftinimuu dooni nin khaiibnimuu dooni nin ra'iis alculamaa idan waa inuu fatwooda aduguba marka waa inaad wax qadimto waa akhdiya cataa bay leeyihiin marka sheekhu waa inuu xogo istilciyo wax dhiibo kadib anagu aan magacawno waxaa ka wadaadaha waxaa ka mid nin asagu fatwaduu bixiyey kaashkeedaba hore u qaadanaya xooguu gacanta loo laabi kadibna jeebka iskaba tegayba oon laakiin aan la magacaabaynin asagu sheekhu wuxuu la yaabay shacabkii muslimiinta ee suuriya joogay in intee la eg bay usii dulqaadan doona nimankan ummadda ku ciyaarahay walaa naclamu ilaa mataa yasbiru ahlu suuriya can ta'diibi haulaai aljuhalaa almucamamiina ee cummada waaweyn buuhi wayanduruuna ila alcazaa'imi laa ila alcamaa'im buuhi reer suuriya markay casiimada iyo waxtarka iyo dhiiranaanta iyo muxuu ahaay go'aanada eegi doonaan garan mahaye ay cumadaha aysan eegaynin cumada weyn ha firinine war cidda waxantari garta buuhi kitaab hadal qiimo badan weeye ood mooda annagaba inuuna taabanhayo oo wadaadihii soomaaliyeed uu ka adeeganhayo si kastaba noqotee xaadirulcaalam alislaami oo sheekhu leeyahay nin eh, waxaa qoray marka hore mare ee eh, mxuu ahaay eh, maraykan ahbaa qoray iyo ingiriisa wax ma xusuustee kadibna sheekhu tacliiq buu iyo zawaa-id mujalladka afraad afartan afar baa lagu laaban karaa hadalka waa idinku dheerey gabagabada waxaa weeye in layska ilaaliyo muxuu ahaayey khatartaas aynu soo tilmaanay oo culummada muslimiinta nin walbo wanaag iyo khayr lagu ogyahay in la kaalmaysto loona duceeyo laguna dadeen wanaaggiisa wixii uu ku khaldamay loogu cuurdaaro wixii cuurdaar aqbala wixii aan aqbalin ummadda loo caddeeyo culumma uu suugana layska ilaaliyo xagganna muxuu ahaaye lagu baraaruga khatartay ummadda ku hayaan iyo waxyeeladay diinta u geystaan aad iyo aad loola socdo ummaddana looga digo waxaa kaloo ay kugu kicinaysaa hawlahaani soo tilmaannay amaan habeenahan soo wadnayba in ilaahay aad ka barido oo weydiisato inuu ku ilaaliyo ku sugo cinda alfitna wاlmixan oo weliba xiliyaan mirna u daran khulaasaة اlkalima wاtawsi hadalka aan gabagabeeye waxaan leenahay ashukr wاlcirfaan baa waajiba likuli اluma اlislaamiya eh, in mxuu ahaayey eh, loo mahadnoqo ee eh, la qadariyo la ixtiraamo culummada muslimiinta iyo cubaadada iyo muslimiinta oo dhanba ninkii ummadda khayr u qadimo dhanba looga mahadnaqo loona ogaada arrinka asaga ah waxaa kaloo meesha ku jira in laga digo muslimiinta looga digo alaaciib culamaa isu ciyaarta iyo meelka dhaca diimeed ay nimanka geysanayaan ummadda waa in looga digo xaggana aan looga indhalaabin waa culumo waxaan kaloo baraarujinaynaa oon tilmaamaynaa in lagu dadaalo alijtihaad fii alabi alcilmi اsharci laa siyama masaa'il alasmaa'i waalaxkaam in aad ardada ugu dadaalaan iyo caamada iyo dhallinyaradeennu in diinta ay bartaan cilmiga sharciga khaasatan masaaisha loo yaqaan masaa'il asma walaxkaam masaa'il liimaani walkufr ruuxa magaceebuu qadanayaa aakhiriya adduun xukumkeebuu qadanayaa aakhiriya adduunba axkaamta dadka la siin iyo magacahay qadanhayaan fii kitaab illahi wa fii sunati muxamed waijmac almuslimiin diinta aad ka baranayso waa in wakhti lagu bixiyo oo aad lagu dadaalo maxaa yeele waa fidno taagan labadii boqolee sano u dambeysay taagan wey ninkaan iska hubsanina dhibaatooyin badan buu la kulmayaa fii diinihi wa dunyah qodobka afraad in dardaarmayno waxaa waye alidraak lixaqiiqati waaqicina asiyaasi aladii naciishuhu wa wasfahu sharci ardayga ama daalibka ama caalimka ama ninka akhyaarka indheergaradka ama daranyaqaadka badbaadinta u guntaday waa in ay isku dayaan waaqiceena siyaasiga in la ogaado wuxuu yahay waa inaynu fahanno xaaladeenna siyaasadeed ee adduunka maanta ka jirta een ku noolnahay kadibna xaaladda intii la qiimeeyo la ogaada tilmaanta sharciga ay leedahay tilmaanta sharciga ay qaadanayso in la qiimeeyo qodobka shanaad waa in la ogaado alwaajib alladii xukmu اllahi warasuuluhu fi hada alwaaqic xaaladda siyaasadd aanu qiimaynay magaceediina aanu sheegnay iyo wasfiga sharciga xukumka alla uu siiyey rasuulkiisana uu siiyey iyo daliilka sharciga uu siinayana waa in la ogaado amaa hadalkii u dambeeyena idhi xalka aniga wixii ila quman habeenka u dambeeyaan sheegahaya xalka aniga ila quman ee markaasi culmo badanna ay tilmaameen iyo talakhas fii amrayn xalku marka asmadaa dheer ee muslimiinta kusoo ku daahday xaggana aada iyo aad ay u jecelyihin ilahay inuu ka dulqaado subxaanahu wa tacaala asbaabta lagaga gudbi karo waxaan leeyahay laba sabab bay ku urursan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo tamkiisinkiisa kadib laba sabab ay muslimiintu la yimaadaanba u asaas ah sababka koobaad waxaan leeyahay waxaa weeye waa tacriyat aljaahiliya can asharciyati almusayafa jahliga muslimiintu ay kaga sugan yihiin diintooda iyo shay walba xukumkiisa iyo magacuu ilaahay sharcigiisa ka qaadanayo waa cudurka u weyn ee inahaya een la ka bogsan la'nahay jaahiliyadan adduunka hadhaysay ee gaal islaamba isku miliqday ee isdhex gelisay een kala sooci la'nahay waa in aan ka xayuubinno aljaahiliya shirkiya asiyaasiya marada ay wejiga ku haysata aan ka qaadno si loo ogaado xaqiiqadeeda gaalka waa in la waa gaal muslimkana waa in la ydhahda waa muslim dowladda gaafirada waa in waa dowla kaafira midda muslimada waa dowla muslima ninkan hiil iyo hoobuu nagu leeyahay waa walaalkeen kan colaad iyo cadaawad baa inoo dhaxaysa kan waa inaan la gaashaan qaadno kan waa inaan gaashaanka u daruuro nin walba wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku siiyey in la siiyo oo shay walba sidiisa lagu sheego oon labawajireynta la iska daayo waa dawada u horraysay lagu bogsanayo haddayse dhacdo inaan muslimku dhahno waa gaal ama ay dhacdo inaan dhahno kaafirkii murtadkii waa muslim oy dhacdo inaan kufriga ku sheegno islaam oy dhacdo inaan islaamka ku sheegno waa kufri haddee weligeed baashaasi khaldan cudurkaasi weligii ka bogsan mayno ragaadkaana waa inugu go hayaa waxna inoo saxmi mahayo markii tamyiis dhacoo la kala baxo ayaad cadowgaada garan ood xabiibkaada ganimaan xaasidkii iyo xabiibkii iyo cadowgii iyo colkii aan kala garanayn haddii see u dagaalamaa seena u badbaadahay u guulaysanaya muslimiinta waxay ku badbaadahayeen gaalla waa yaqaaneen iyo wuxuu doonahayo muslimna waa yaqaaneen hawl kala baxsan bay ahayd hadda laakiin dhibka jira waxaa weeye nin kaafira ah wuxuu soo qaadan boodh ah muslim baan la socda maad la socotaan boodh waxay ii qoran muslim weligiibaa daahiran waa baatinan muslim wax kastoon sameeyana ima gaalaysiin kartaan la socda ninka ku gaalaysay muxuu yahay khaariji takfiiriya yastaxilu dimaa almuslimiin wuxuu doono marka qasan maraykan buu ciidan u noqon gaal oo dhan buu la gurman wuu ku baabi'in haddana waa maxay maa zaala inuu muslim yahay weligiiba marka haddii yaad ku jihaad yaasa ka jihaad xaggee u marka waa in jaahiliyadan adduunka haadhaysay siday tahay loo ogaado dubkan maradan laga xayuubiyo waxay tagaan lagu sheego sidaa darteed nabigu wuxuu yidhi maxaad ku badbaadaysaan an taquulu lilmusii inahu musii wa lilmukhti inahu mukhti fidnu nabigu ka sheekeey nabi allo waxaa li maxaa lagaga badbaadahaya wuxuu ninka khaldan waa khaldan tahay ku dhaha ka saxanna waad saxan tahay ku dhaha ninka wax bi'iyey waad bi'isay ku dhaha ninka wanaajiyena waad hagaajisay ku dhaha haddaysan noqoto muxuu ahaaye af waxayna xusho iyo qosol iyo dhoolla caddayn iyo alaabta ay socoto weligeed way murugsanaanaysa wax haddayn haysta wey nin walba magacuu ilaahay siiyey iyo kitaabkiisa waa in la siiyo hadallo dhaadheeroo qiimo badan buu leeyahay ninka la sayid qudbi raxmat ullahi taala shahiid kama wada gaadho laakiin aan dareeriyo carabi ahaan ka dibna in yar aan ka fasirto wuxuu leeyahay waa acdaau hada diin nuqطada markuu ka hadlahayo وأعdاء hada الdين الrاasiduuna لxaركاaت البعث الإسلامي الجديدة xariisuuna كل الxرص على رفع لاaفتة إسلامية على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدونها ويقيمونها ويطلقون لسحق حركات البعث الإسلامي الجديد في أرجاء الأرض جميعا ذلك لتكون هذه اللافتة الخاadعة ماaنعة من الانطلاق الحقيقي wuxuu u leeyahay sheekhu cadowga islaamku waxay ku dadaalaan wax kastoy samaynhayaanoo xumaana ama muslimiin baabi'ina inay boodh u sameeyaan magacan u bixiyaan si loogu katoomo gaalo yaad rabtaan argixisadaan rabnaa nimankaas la socda argagixisada caalamiga ah usuuliyiinta mutaaribiintaan rabnaa muslimiinta ma rabna halkooda ha fadhiyeen wixii baan run moodaynaa deedna argixisaa la doonahayaa argixisaa la rabaa nin baa la qabtay mxu carab buu ahaa ah. carab buu ahaa hawlahaasa lagaa dhaadhicin marka la boodhka asaga abowdha ah waa in la rido sheekhu wuxu dha daad dooni inaad badbaado boodharkan ay gaaladu ku qoraysay ciwaanaha waaweyn ay nagu dagahayaan waa in la dumiyo boodhka asaga ah, waa in baabuur la mariyo say xaqiiqada u muuqato mar labaad wuxuu leeyahay taquumu tilka allaafitatu bicamaliyaةi takhdiirin khaطira licamaliyaة اlbacث الإسlاmي kama taquumu xaajiزa duna اlwacyi الxaqiiqiyi wa duna اlinطilaaq الxaqiiqi limuwaajahaةi اljahiliyaة الqarn العشhriin اlati tatasadى lisaxqi اljuduur الbaaqi ilى hada الdiin wuxuu leeyahay boodhkan muxuu taraa boodhkan gaalada wuxuu u tarhayaa hawl weyn muslimiintuu suuxin buui waa kabaabiso hadda ka horna waa idiin sheegay doctor maxamed cali bar markuu ka sheekeynaya qadiyadda muslimiinta sida loo dago wuxuu ku shuba waa baytari cafan waa dabiib jaraaxi ah oo hawshaa ku fiican marka wuxuu yidhi xubinka marka anagu qalaynaba haddaan dhakhaatiirnahay xubinka ama waan suuxinnaa suuxin kulli ah jidhkao dhan baan suuxinaynaa ama mid juzi ah ilan marna ruux dhan baa la suuxiya kadib baa la abreeshima waa camaliya jaraaxiya tabiya lagu sameeya marna xubinka keliya lugtoo kale ama gacantoo kale baa la suuxinaya intaada kale waa miyir qabta waa daawan sida lagu qalhayo lagu eh, abreeshimayo mana danqanaysid lanna xubinkan baa la suuxiyey oo kabuusa lagu dhuftay xuri muslimiinta marka qayb ka mida la cunhayo la baabi'inhayo intaas mooyeen inta kale waa in la suuxiyo xubinka la dilahaya mooyeen inta kale waa in la suuxiyo saysan u dareemin ribad waa lagugu dhufan kan muxuu waa khaariji takfiiri ah takfiir hala baabi'iyo duuba liman qatalahum aw qataluuh intaasaa lagugu dhajinhayaa ama waxaa lagugu jina waa ajnabi carab waa ajnabi soomaaliya ka soo doonay ajnabi weeye waxaa lagugu dhajin waa argixiso nabaddiid oo adduunkay khalkhal geliyeen waa in marka muslimiinta kale malaayiinta rubculcaalama la suuxiyo oo bar laga dhigo garaabaa laga dhigo say u daawadaan waxa dhacahay sidaa darteed baan laguu dubnaxaynin oo laguu danqanaynin oon laguu diiraynin gaal kulba kooxbuu cunaa ukulti yoma ukila athawr alabyad bay ma hawshu noqonaysa marka wuxuu yidhi hawshaas aysan u dhicin muslimiintu kulligoodba kii la qaniyey nabigu muxuu rabay xubin ka mida maka laqay inay wada danqadaan buu nabigu doonayay maxaan isku ogeyn tadaaca lahu saa'iru اljasadi bisahri wاlxuma nabigu wuxuu ku tilmaamay dadka muslimiinta oo dhan inay kaljasadi lwaaxid yihiin ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri wاlxuma hal xubin hadii lagaa qabto ama isha ama gows lagaa qabto ama ciddo ku xanuunta habeenkaa kaar iyo laxu seexan maysid muslimiinta marka dunyada dacaladeeda mid ka lagu qabto ama lagu cunaa waa inteena kale inaan xanuunsanno danqanno ama gurmanno ama aan ducayno laakiin waxaa malaayiin min almuslimiin ay u danqan laayihiin maalba koox loo cunay waa maxay irbadihii uu sheegay sayid qudbi baa maa hore inuu dhacay markaan waan suuxsannahay ismana ogin kulli garaaba yaalla mxuu ahaay isbitaallo waaweyn baan laakiin inaan nool lahon miyar qabnaan ismoodaynaa xadiidkii fi adab mufrad ku yid muxuu ahaa almu'minu min ahli اliimaani bimansilati الra'si min aljasad ya'lamu اlmu'minu lima fi ahli اliimaani kama ya'lamu اljasadu lima fi الra's nabig wuxuu ruuxa muslimkaa mu'miniinta kale wuxuu u taagan yahay sida madaxa iyo jidhka intiisa kale jidhkaa xanuunsadoo danqada wixii madaxa gaadha ruuxa muslimka waxaa nabigu ka rabaabu inuu danqado oo ka xanuunsado wixii muslimiinta gaadho o dhanba danqashadaasoo ficil iyo waxtar leh yaa la doonaya waxa markaadan u danqanaynin adoo lagu cunayo qayb ka mida jidhkaada la cunahayo suuxintaasaa inagu dhacday irbadaasi hadal qiimo badan oo kale wuxuu leeyahay oo aada u fiican jamaaco kasta iyo ummad kastoo doonaysa in waaqacan ay wax ka bedelaan nuqطaة اlbidaayaan u sheegi buu leeyahay waa nin mujarib ah wuxuu uhi waina nuqطaة albad'i fi أyi xarakaة islaamiya hiya tacriyaة اljaahiliya min ridaa'iha zaa'if waxaynu ka bilaabaynaa daawadeenna iyo xalkeenna shay walba wuxuu yahay waa inaan ku sheegno wejiga beenta aan ka diro xijaabkan ay qabto iyo go-an wejiga ka saaran ee iyadoo bahala ay ku leedahay waxaanahay ruux bini aadama waa in laga xayoobiyo say shay kasta u soo bax xaqiiqadiisa dhabta loo ogaado waidhaariha waidhaaruha calى xaqiiqatiha shirkan wa kufran wawasfu الnaasi biاlwaصfi اladii yumailu waaqicahum laba qaybood weeya buuri in dadka noloshooda waxay ku tilmaaman tahay aan ku tilmaano nolol kufri aynu ku sugannahay kufri waa in la yidhaahdo nolol islaamnima islaamnimo iyo muslim waa in la yidhaahdo shay kasta wuxuuya waa in lagu sheego haddii kale wuxuu yihi sheekhu waxba socon maayo wax dhaqaaqahaya ma jiraan buuri wa kullu taxarujin fii hayri mawdicihi wa kullu inkhidaacin biاlashkaali wاldawaahiri wاllaafitaat hiya huwa tacwiiqun linuqطaةi اlinطilaaqi اlأulى liأyi xarakatin islaamiya haddii aynu ka xanuunsannaba dad baa la gaalaysiin iyo ummadaha la takfiir aynu ku wareegaysano taasi aday kaa go-an tahay maroodi qoonna cunaba asagay ka goan tahay si uga go-anta idinka garanaya almuhim haddaad shay kasta meeshuu lahay in la dhiga aad ka xanuunsato ama aad ka biyo diiddo wax adiga kaa go-an wey liannu cadowgaadiba waxaad moodi doontaa hee inuu xabiibkaa yahay murtadkiiba waxaad moodi doontaa munaafiqa gaala la shaqaynhaya waxaad moodi doontaa inuu muslim yahay muslimkii walaalkaa ee kuu danqanaya baad gaal moodi doontaa ama munaafiq moodi doontaa wax dhiga kaa go-an wey haddaadan shay walba wuxuu yahay ka dhigin shay walbaba godkiisa aadan gelinin iyo fayl walba meeshuula aadan dhigin wax adiga kugu soo noqonhaya wey marka waa in la yidhahdaa mushriga waa mushrig kaafirku waa kaafir dowladda kaafirada waa dowla kaafira muslimku waa muslim shay walba meeshu waa inaan dhigna haddaanu yeeli weyno waxaa weeyaan wax inaga inagu soo walitastabina sabiil mujrimiin waxaan oga jeednaa midda ayada ah waa albayaan alwaajib waa in ummadda loo caddeeyo xaqaa'iq alislaam loo caddeeyo shay walba wuxuu yahay dalabadu iyo culimmaduna juhdi ku bixiya arrinka asagaa ah. oon ummadda aan la khatalin oon wax loo maldihin oon loo geedsarawaabin oon wax loo magoogin oo leeyahay wax walba si yihi xaqaa'iqda kamaa hiya fii kitaabillahi wa fii xukmi sharci loogu caddeeyo haddii wax xulub kuu golo waxay dhihin jireen soomaalidu sixeeg sixirna ka daran sixun in wax laguu sheego waa sixran tahay baadoo dhanba dadka in lamaan habaabiyo meel cidlaa ah loo diro khalad wey marka gaal la sheego abujahal iyo abulahab ha faninee kuwan dhooban waa in warkooda la fahmo marka murtadiin la sheego muslimat lkadaab iyo aswad alcanise sajaaxa u kicine kuwan soomaaliyeed maxay yihiin waa in laisweydiiyo mise idinku waad ku dhalaatan welina kama baxdaan baasha ayada ah kelimada waa maxay shay walba waa in siisa loo caddeeyo waa daawada bilowgeed qodobka labaad ee meesha ku jira waxaa weeye muslimiintu waa inay ka hortagaan meel walba joogaan taageeraanna almuqaawama alcaalamiya alislaamiya muslimiintu waad ogtihiin ixtilaal bay ku jiraan nin asagu been iska dhaadhiciyo inuu xor yahay ismoodo madax bannaan yahay iyo nin xaqiiqadaba ogba muslimiin dunida dacalladeeda ummad madax bannaan oo mustaqiila ah ma aha taa waa lagu soo kala tega taa waa loogyahay dawaaif halgamoo dagaalamoo ayagu rafanhaya waa jira laakiin muslim dowlada maanta madax bannaan oo ra'yigiisu asagu ka go'o inuusan jirin waad ogtiin baylata culmmadaana ka soo hadlay hawsha anugu waxaan ku noqonaya maashamuud baa ka soo hadlay ibnu cuthaymiin baa ka soo hadlay hawshaas hawl la ogyahay wey ninka asagu laakiin isnaftiisa sirhaya khatalhaya ama dhagraya asaga u taallaa muslimiintu bayaankaas iyo caddayntaa shay walba siduu yahay in loo caddeeyo ah wuxuu yahay in lagu sheega ah xukunkuu in la siiyaa magaca uu leeyay in la siiyaa waxay ku darhayaan inay iska caabiyaan cadowga duulahaya ee dalkoodii iyo dhulkoodii diintooda ku duulaanka wixii la awoodan lagala hortago labada marka waajib ulbayaan iyo waajib difaaci bisinaani wasayf waa inay wada socdaan midnaka kalena uusan dhaawicin xasan albasri baa arday u yimid wuxuu ihi itilmaam cibaadada iyo cilmiga igala tali buui wuxuu ihi cilmiga baro xaggana yuusan cibaadada dhaawacin buuhi cibaadayso cilmigana yuusan dhaawacin buuhi cilmiga aad baranayso waa inuusan dhaawac u geysanin bu cibaadadaadii cibaadada iyo suufiyeyntaadii iyo zuudigaada iyo qiyaamuleylkaaduna inuusan dhaawacin buuhi waxbarashadaadii waa inay wada socdaan buuhi si siman tawaasun baan u baahanay buui waxaan leenahay marka bayaanka iyo caddayntu iyo dacwadu waa inay la jaanqaado halganka halgankuna waa inuu la jaanqaado bayaankii labadaa haddii laysku daro waxaan leeyahay oo aan mucaarado laga dhex abuurin iyo dagaal laga dhex aloosin muslimiintu insha allahu tacala mardha waa guulaysan doonaan labada qowayna waa socon laakiin dhibka haddana jira waa maxay ee hadda haysta nin yidha dacwo un baan ku gaabsan iyo bayaan weliba jusi ah colla la ah halganka iyo jihaadkii gaala la iska difaaco baa adduunka hadda u batay dawaa'iftii yaryarayda isdifaacaysay ee guryahoodii loogu soo daatay yax islahaa ee burarhka la taagnaana khawaarij iyo waa takfiiriin baa la yidhi waxaaba laga yaabaa inaad aragto wadaad markii gaal laga dhiijiyo ama muslim yar oo ku dhex dhinto gaala la dilayna dhawaaqayo buucu dilaaci oo laga fadhin la-yahay marka muslimiin la baabi'i gaala baabi'isan aan hadlaynin aragta laga yaabaa tusaale gaaban baa idin siinhaya waa dhoweyd qarax baa laga sameeyey muqdisho murtadiin iyo muslimiin baa wax ku noqday maahayd mise ma ahayd murtadiin baana u badnaa anu niman warbaahin oon ku kalsoonahay baan qadiyadaa weydiiyey afar arday oy laba dhimatay labana ay dhaawactahay baa wax ku noqday bay yidhaahdeen waa niman weliba aan ku kalsoonahay wax ii sheeganna aan rumaynaya wey haddana sheegi maayo sidaan u dabakicin oo markaasi aan loo daba dhigan dadkii wax ku noqda kale tuug iyo mujrimiin kale oo loo waday in muslimiin minjaxaabiyaan bay ahaayeen faaadihii soomaaliyeed nin walba aflabdiiba dhawaaqay sanad ka hor ama waxaa la baabi'iyey masjid intii la galay baa sheekh kitaab akhriyay ardaydiisi la baabi'iyey sheekh fu'aad iyo xertiiso in la baabi'iyey maydaan ogey hal wadaadoo ka hadlay mad haysaan oo yidhaa muslimiinta maxaa loo lahinayaa maay ka maxay yidhaahdeen adugu khilaaf kalaad wadaa nin meeshana wuxuu leeyahay wadaaddu way ka hadleen oo hawsha way soo dhaweeyen oo way ammaaneen halkaa gaadhsiin maayo almuhim lagama danqanin waa cudurin haysta weeye bmka ay amisom u qaybin muslimiinta soomaaliya joogwadaad ka hadlay arki maysid nimanka mujaahidiinta isdifaaciya maalinkay khaldamaan ama gaalay dileen nin muslima wax ku noqdo ayagoo weliba in badan ka digay oo war ka cararay nimanka waa ishaynaa iskaga fogaada af baan dhawaaqaynaa wax inaga maqaan umaanan garanin waxaan u malayn ayaguna waynaga fogyiinoo waxba nama yeeli karaan kuwa aynu dhex joogna waanu ka cabsanaynaa bay ila tahay anuu saan baan u umaya kolley wax kale ma hayo laftirkoodu waxa ila tahay in si looga cabsado ay waxawdiyaan gabagabadu masaa'il laabudda minha baan tilmaamaynaa waxaan leenahay ummo kasta oo adduunka ku nool ama gaala ha noqoto ama islaam ha sheegato hadday isdifac waa baaba'aysa qadiyadda waa in aada loo aamino gaaladu haddaysan dagaalamin way duloobi ayaga laftirkoodu muslimka hadduusan dagaalamin kii dullooba weeye taa waa iska xaqaa'iq kowniya aan muran lahayn weeye shaykhulislaam ibnu taymiya muxuu leeyahay ina kulla ummatin laa tuqaatilu caduwaha fa inaha tahliku halaakan cadiiman biistilaa'i alcaduwi calayha waa iska xaqaa'iq wuxuu kaloo yidhaahdaa ninkaan dagaalamin wuxuu u dulloobaa nin dagaalamay tusaale gaaban baa idinsiinhaya niman dhallinyara labaatan sannaadda dagaalamaya toban sana dagaalamaya wadaadihii soomaaliyeed ee soomaaliya sanka haystay ee hogaamin jiray culummada ka ahaa hadda baryootan war hawsha wax naga siiya ay leeyihiin soo ma xusuusataan ayagoo hawsha maamulo soomaaliya iyo geeska afrikaba ka taliyoon laga daba hadlaynin haddana waxaad aragtaa ayagoo baryootan war hawsha wax naga siiya war talada nagu soo celiya war nima yaho idinla talino aan isla hello bay ku hayaan maxaa keenay ma taqaana nimankanna waa halgameenoo waa dagaalameen ilaahay baana ciseeyey wadaaduhuna halgankii baa ku cuslaado way fadhiistay kadibna waa duloobeen xaqadu sidaas weeye haddayse laakiin khadkii hore ay saaraayeen ay ku socon lahaayeen soomaalina way raaci lahayd ayagaana ka talin lahaa muslimiintu u talin lahaa iyagoo waayeelloo cirade baa lagu ixtiraami lahaa waayeel sunni ah oo mujaahidu noqon lahaa oo soomaali laakiin markuu ka fadhiistay hadda inuu baryooto wiil labaatan jira adeerow igu soo celi uu ku hayay gaadhay hawsha waa in la fahmo qosol maa xaqiiqo jirta wey sheekhu qadiyadda waa ka hadlay wuxuu kaloo yidhaahdaa man lam yuqaatil fii sabiili الraxmaan qaatala fii sabiili shayطaan taana waa xaqiiqo haddaadan jidka ilaahay ku dagaalamin waxaad ku dagaalami doontaa aakhirhe jid shaydaan baad ku dagaalami masaa'il laabudda minha aan kaga baxo waxaan leenahay marka la soo gebagabayo naxnu maca almuqaawama alcaalami alislaamiyi yaad la socotaa wadaado waad ogeyden warkayga horaanba iska soo cadaabay ila tahay anagu muslimiinta maanta dunyada dacladeeda dhooban meel kastoy joogaanba midab kastoy yeeshaanba diin kastoy sheegtaanba intay moorada islaamka ku jiraan halgamahayaanna ma codan ah wixii khaldanna saan u baraarujin karaan u baraarujin tabartayda ah imana asaar had iyo goor masaa'ilka qaarkood inaan fooda geliyo taasi waa qodob idinku ciddaad la socota idinkaa sheegan doona qodobka labaad waxaan leenahay duulaankan ballaadhan ee muslimiinta ku aadan ee noocyada badan ninkii gaal u hiiliya muslimna ka hiliya waa kaafir murtad ah xukumkaasi sidaas weeye soomaaliya sahal loo ogaado man nasra alkaafiriina cala almuslimiina biayi nawcin min anwaaci اlnusrati wاlmunaasarati fahuwa kaafiru murtadun wacalaa hada dalla calayhi اlkitaabu wاsunnatu wاlijmac hawshaasna muran ma laha cinda ahli اlcilm mutaahiriin dambe warkood igadaa kitaabkuna sidaasuu tusaa sunnaduna waa tusa ijmaacna waa ku guntameen salaf badanna saasay yidhaahdeen alimaam abu jacfar annaxaas tilmiid الnasaa-i wuxuu leeyahay ninka muslim ka hiliya gaal u hiliya waa gaal buuri maxaa jira liannahu qad khaalafa allaha tacaala warasuulahu kamaa khaalafuu wawajabat mucaadaatuhu kamaa wajabat mucaadaatuhum wawajabat lahu الnaaru kamaa wajabat lahum fasaara minhum ay min asxaabihim wuxuu yidhi ninkii muslim ka hiliya gaal u hiliya waa gaal maxaa jira ilaahay amarkiisa buu khilaafa oo rasuulkii buu khilaafa waxaa waajiba in loola colooba kaa islaamka sheeganaya gaalka u hilinaya siday waajib u tahay in loola colooba gaalka u hiliyey waxaa waajiba in waxaa u waajibta naar baa u waajibtay kaa islaamka sheeganaya gaalka u hiliyey siday gaalku u hiliyeyba naar ugu waajibtay fasaara min asxaabihim asxaabi الnaar wاlkaafiriin icraab اlqur'an mujaladka koobaad laba boqol toddobaatan iyo kow buu sidaa ku yidhaahdaa alimaamka waa nin salifa ninkaas maaturiidigii asagu mxuu ahaaye xataa la xaman hayay xukumkan meeshuu ka taagan yahay eeg ama mansuur almaaturiidi wuxuu leeyahay kitaabkiisa taawiilaata ahli sunna wuxuu leeyahay gaal ninka u heelaya waa weliyu lkaafiriina fi nasri wlmucuuna fi اnasri wاlmucuuna liannahum idaa nasaruu lkufaara cala almuslimiina wa acaanuhum faqad kafaruu ninkii muslim u heeliya ee muslimiin cafan gaal u heeliya ee muslimiinta ka gaal wey ka heliya gaal wuxuu yidhi bal faidaa facaluu dalika saaruu minhum fii xukmi dunya walaaakhira wuu fuqfuqgeey wuxuu yihi ninkii gaal u heeliya ee muslim ka heeliya aakhariya adduunba gaalku ku xugum yahay adduunka bes ataa ma xataa waa naartii jahanam ayuu ku waaraya taasi waa xaqiiqo in la fahmo loo baahan yahay dagaalka dunida ka socdo noocuu dooniba ha noqday ee muslimiin ku aadan ha ka qayb qaadanaya is-ilaali haddaad diintaada wax ku falayso wey qodobka saddexaad een ku darayo daa'ifo kastoo muslimiina oo gaalo kaalmaysata ama u yeedhata muslimiinta qayb ka mida kula dagaalantana waa kaafira murtada iyaduna aya daa'ifa wadaad ba allaha ka dhigo mujaahid hore oo liicay baa allaha ka dhigo xagal daacay ayi koox muslimiinta ka midoo gaalo u yeedhatoo kaalmaysato gargaarsata muslimiin kalena ku waxyeelaysa ama ku dhibta asaguna waa gaal kuu kaalmaysan horaanba gaal buu ahaa sidaa waxaa caddeeyoo faahfaahiyey kitaabka la yidhahda jaamicu masaa'il axkaam lima nazla min alqadaaya bilmuftiina wاlxukaam oo loo yaqaano fataawa alcalaamata albursuli mujalladka afraad sabxada labaatan iyo labaha laga fiiriyo waxaa kaloo lagu laaban karaa faahfaahintiisu hadalku waa gabagabe hada sharax badan kama gaadha alistiqsaa liakhbaari duwali lmaqrib alaqsa mujalladka afraad laba boqol eh, toddobaatan iyo afar afar boqol labaatan iyo sideed waxaa kaloo mudan inaan hadal kaga baxoo la tilmaamo hadday dhacdo in koox muslimiina ama dowlad sheegatay ama eh, qabiilba uu gaala soo kaxeeyo oo waddan islaam uu keeno ammaanna uu siiyo iyo nabadgelyo ammaanka ictibaar ma laha magantaana la ictibaarin maayo gaalka waa lala dagaalami waa layska celi anaa ammaan siiyey waxay madhoodheeyeen wadaadihii ictisaami xamar ku shiga toddobaatanka waa bilaashii hal baclan baa cuni hal bacad lagu lisa waa xoog doofar lagu eriyo weeye wax salla ah ma aha idan ammaankaad bixisa ammaan ma aha sallam ma gaalka caadiga wadanka yimidna muslimiintu waxay xaq u leyin iska difaacaan hadalka waxaa faahfaashay alcalaamat albursli kitaabkii hadda aan sheegay mujaladka laftirkiisa iyo safxadiba wuxuuna yidhi wawajaba qitaalu ahli اlxarbi wa sabyuhum walaysa ammaanuhum kooxdii ammaanka siisay biamaanin walaa ijaaratuhum lahum biijaara wainamaa takunu cala ma ajaazaha allah warasuuluh min anlaa yakuuna ararun cala lmuslimiin min anlaa yakuuna hararun cala lmuslimiin wa ama an yuminuu an yuamminu calaa qitaali yu'ammanu calaa qitaali اlmuslimiina wa sabyihim wa akhdi amwaalihim fala ammaankay bixinayaan iyo magangelyaday dadkaa bixinayaan boqor hebel baa u yeedhay daa'if hebla kaalmaysatay qabaylkii reebel baa ammaan siiyey waxaas sal ma laha gaalka waa la yska celin waa lala halgami ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryahaya wixii khayran sheegay inuudinku a wixii sharcigan sheegeen u qastina u idinka ilaaliyo anna ii dhaafo idinkuna idinku aafimaada bilahi towfiiq ilaahay subxaana wa tacaala inagu anfaco wixii sheekhu ina yidiya khayra isagana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkiisa allah u saaro intaa kadib waktigii salaada iska dhow laakiin su-aalo dhowraan ah sheekha weydiinaynaa kolba sidii aan ogaano saa-iilka soo qoray kamaa naclamu ana najaashiya aslama walam yaxkum bilislaami maada taqulu bih masalada iyadaa sheekh wuxuu aada ugu faahfaahiyey risaaladii duru nadiir fii ikhlaasi kalimati tawxiid ninka marka ardaygaa soo qoray kelimadaasa masaa-ilka soo qoray meesha dib ha ugu noqdo su-aasha koobaad ee sheekh weydiina waxa weeyaan sheekh muxuu yahay xukunka qofka odhanaya axaadiista uu kaga hadlay rasuulku sala allahu alayh wasalam arrimaha duniwiga ah ma ahan tashriic bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd eh, aniga shaksiyan ilaaqa noocaasa waxaan u arkaa inuu kufriya ridda wixii axaadiida ee ku saabsan adduunyada ee nabigu ka hadlay sharci iyo xugum sharci ah aha in la ilaaqo waa kufr e, laakiin culummo qaba waa jiraan axaadiista ku saabsan ibiga ama ku saabsan ad aadaabta ku saabsan nawaahida ku yimaada ama e, awaamirta ku timaada istixbaab iyo nadbi lagu xambaarayaa wixii nahyiga ku yimaadana baab karaahiya watanziib baa lagu xambaari lianna waa min baab wixii cibaado ku tacalluqa ama siyaasad ku tacalluqa ama qado ku tacalluqana nahyiga ku yimaadana taxriim baa lagu xambaari amarka yimaadana wujuub baa lagu xambaari asaalata niman qaabka u tafsiilay waa jiraan fidnadan dambe ee waagi dambe reer masar ay bilaabeen iyo niman dhakhaatiir ahaa iyo niman muxuu ahaaye caano maraykanay ra soo caba ay bilaabeen ee odhanaysa wixii nusuusa ee nabiga ka sugan ee howlo adduunya ku saabsan sharci ma aha haadihi waa zandaqatun wa kufr gaalnimo iyo diintoo laga baxaya wey xukun xadiid fardi ah oy qaraa-in khaasa ee ku timid qaraa-intaasoo tusaysa nabigu inuusan oga jeedin ka sharcin wa tashriicin caam waa laga niqaashi karaa oo maalikiyada waxay leeyihiin tafsiil ah nabigu marna wuxuu ku hadlaa ka rasuulin muballiqin musharic marna wuxuu ku hadlaa ka imaamin buu ku hadlaa lilmuslimiin marka qaa'idin caskariyin marka qaadin waxaakimin qaabka u tafsiiliya waa laakiin in la idlaaqo wixii axaadiida nebiga ka sugan ee adduunye ku saabsan sharci ma ah zandaqatun wa kufrun weeyaan ciyaadan billah hada bilahi towfiiq jasaak allahu khayr saa wuxuu leeyahay sheekhow dadku waxay aad ugu baahan yihiin dowlad islaam ah oo hirgasha marka haddii dagaal iyo xabad xal keeni weyday soo ma haboona ah, cafan soo ma habboona in gaalada iyo inta taageersan heshiis lala galo kadibna dib la yska saxo bismi اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxay la tahay e, su waa su macno daran weeye e, su meesha taalla ma aha ninkii soo qoray annagoo ixtiraamayna haddana wax hadda lagu qoslo ayuu e, soo gudbiyey waxay la tahay dowlad islaama iyadoo noo dhisan baa la dumiyey muslimiintu dowlad buu nabiga uga tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo yar oo tabar yar wamaca daalika adduunka o dhan bay muquunaysay u socotay ayadii markay xagal daadae liicday mid kalea ilaahayna siiyey kun sano wax ku dhow adduunka sanka haysatay ilaa la dumiyey oo jilbaha dhulka loogu dhuftay bimu'aamara dawliya iyo munaafiqiin daakhili ahaa sababkeed kun sagaal boqol labaatan iyo afartii bay dunta dowla cumaaniya calaa hanaatin fiiha wa mukhaalafaatin fiiha qaybteeda weliba dambe nin dowladdaadii dumiyey oo jilbaha dhulka ugu dhuftay oo ku baaba'shay intaad wax ka raadsanaad la heshiin maa xaqaadi raadsatood iska dhicisid shancad iyo calaacal buu kaaga shaqeeyey oo uu kugu dullaystay inaad tii kaga qaata mooyeen abadan qolyaha soomaali galbeed waxay yidhaahdaan gaalku nabi ma yaqaanin nin buu yaqaanaa xabashidii axmaarada ay dariska bay la dhaqmeen oo waxay yidhahdeen xabashigu iyo axmaarku nin buu yaqaanaa indhaha ku dhuftoo la xisaabtama mooyeen ninkan waa awliyo nabi buuba weeye kan weeye waxaa fahmi maayo waxaadna og tihiin oo xaqiiqooo taariikh imisaan soo wadnay boqol sano ee muslimiintu waxay soo tijaabiyeen gaal la baryo oo la sulsuuliyo oo lala heshiiyo oo meela la fadhiisto oo la sado oo la daahiyo oo wax lagu darsado ay ku soo khasaareen maysan ka faa'iideen waxaan dulli ka ahayn ma ma ah waxayna cadaysanhayaan hadda ay gaalada la taagan yihiin annagu waxaan rabnaa muslim adduunka inuu joogo waan rabnaa laakiin muslimkaan doonayna inuu noolaado waxaa weeye muslim aan aaminsanayn dowla islaamiya qodobka waa inuu ka tanaasulo labo tadbiiqu shariica alislaamiya waa inuu ka tanaasulo saddex jihaad waa inuu joojiyo saddexdaa qodob ninkii ka tanaasula adduunka inuu ku noolaado wuu astaahilaa bay dheheen ninkii laakiin aaminsan nidaam islaami ha la dhiso sharca islaamna ha la abaqo gaalanaha la iska dhacsho ha la halgamo kaabay dheen laa yastaxiqu an yaciisha fi lcaalam maraykanka hadda ka cadaynaya cabr aljaziira annaatiq bismi wasaara alkhaarijiya baa jaziira ka cadaynaya marka la yidhi islaamka ad doonaysaan la dhaqmaysaan ee kuruuska aad ka daynaysaan muxuu yahay wuxuu waa islaamka turkiya iyo islaamka johannesburg iyo south africa waxaa la yidhi ma anan fahminaya gabadhii jaziira daba dhigatay wuxuu ihi waa saddexdaa qodob ninkii laga waayo wey warkiisu waa cad yahay mise ma la doonahaya haddaad ku qanacdaan inaad ka tanaasushaan can tadbiiqi shariica alislaamiya kana tanaasushaan xukm islaami ka tanaasushaan jihaad inuusan jirin idinkaad gaalaha muslimiin ma tihinba ilahay adduunkaad in dhaafiyo kuwo cusuboo xaqa raadsan allah noo keeno ruuxa muslimka ad uusan tabarhaynin tabartiisa ku xisaabtamo lax walba lageed bay xaadhataa baa layidhi laxda buuran dhulweyn dhul weyn bay xaadha markay fadhiisanaysa seexanayso midda yarna meel bay qaraf qaraf ka siisaa nin walba tabartii ha dhaqaaqo yimantuna waxay yidhahdeen yimaniyiintu calaa qadri firaashika tatamaddad kolba firaashkaad intuu dhan yahay iskala bixisaa firaash yar haddii lagu dhigo gaaban waad isduduubi waad ururin haddii bahal dheeroo waasaca lagu dhigana waad iskala bixin kolba gogasha aad ku fadhida tabartaada nin walba taagtiiba qodax u tagtahay hala tillaabsado ninkii dalaandali kara ha dalaandalo ninkii guurguuran kara ha guurguurto ninkii ruclayn kara laxaadsan kara ha laxaadsado ninkii ordi karana xaqa orada ku raadiyo laakiin hawsha gaalaha loo dulloobo maxaynu ka faa'iidnay maxaa laga helay maa dib taarikhda loo akhriyo waxaan dull ahayn laga faa'iidi maayo asagoo haddana ah mukhaalafa lisharci muslimiintu dulli kasta markuu ku dhaco iyo dhib ku yimaado xal bay ku xallin jireen xalkii unbaa xal ah nebi maxamed markuu geeriyooday oo talafarada ka baxday oo la ridoobay muslimiintu ma xal siyaasi ah iyo wada hadal iyo gorfayn bay wax ku keeneen mise seef bay wax ku keeneen seef bay ku keeneen xadiidkii xudayfana caddeeyo nabi maxamedow khayrkan sharma ka dambeynaa haa nabi allow maxaa uu xal ah fama alcismatu minhu nabi wuxu uhi asayf xadiidkii faactadil tilka alfiraqa kullaha awalkiisi wey naba allow fitnada maxaa u xal ah oo lagu daaweeya nabig xu asayf ka soo tag muslimiintu dowladdoodii marka la dumiyey oo khilaafa alcabaasiya ay intuu tataar soo duula uu dumiyey muslimiintu miyay baryootameen iyagoo la baabeeyey oo siddeetan kun oo ruux fi yowmin waaxidin la dilay oo ibnu kaiir uu gaadhsiiyey muslimiintu khilaala shahrin in laga dilay toddoba boqol oo kun oo ruux waa shahrin waaxidin webigii dajliya furaad baa biyo wuxuu isu bedelay dhiig kutubtii lagu guray awgeed baa waxa isu bedelay webigu wuxuu noqday khad iyo inqaas buu noqday intaasoo haasiima muslimiinta ku dhacday u wadeen wixii ku dhacay tatar waa ogeydeen quds ninkii la odhan jiray addoonka asalkiisiiya waa islaamaa yidhi muslimiintii raacay waa la iyagoon boqor jirin oon dowlad jirin bay israaceen culimmadoodii caamadoodii say u dagaalamen tatar way dumiyeen dowlad bayna istaajiyeen muslimiinta andalus say u wadeen bay ku baabeen dagaal bay xal ku hadda inta yartan harsanayno ee mustacmaraadka maxmiyaadka adduunka ka jira kontan iyo afarta dawladood ee sakaraadka intan maxaa lagu keenay muslimiinta dhagax tuur bay ku keeneen dhagax iyo xabad iyo wadaniyad iyo dagaal ba lagu keenay mooye bari laguma keenin matamisa ma ah waa intan yartee sakaraadkii hadda aan dhex joogno ee muslimiintu maanta harsadaan xoog iyo xabad iyo dhiig daatuu ku yimid mooye bari laguma keenin haddaadan culamadu waxay yidhaahdaan sidooduba laa yafulu اxadiida ila اxadiid bir bir baa bir haddaad qara ka honkato bir haddaad qara kusoo tuurto ma qaraha jeexmayso birtaa wax noqon muslimiin muslimiintu waa liman beella ama qara weeye bir baana lagu wadaa birtaa shaaruqaysa ilaa ay bir ka hogeeyaan oo ay burhu isla afbeelaan oo nin walba duntiisa loo tago waxba socon maayo muslimiin waxaan halganayn xal oo ma aha ilaahayna kuma sheeginyaan la islugeynay laakiin nin walba inuu halgamaa waajiba oo dagaalamo dhihi mayne nin walba tabartii ninkaan halgami karin binafsihi waxaan leenahay bimaalihi ha ku halgamo ninkaan maaliya naf awoodin biniyatihi wa ducaa'ihi ha ku halgamo wa ikhlaasihi wa sidqi lilmuminiin muslimiintana dhibka ha ka daysto laakiin sheekadan waa lagu soo khasaaray maxaad ka keenteen etoobiya maxaad ka keenteen dhowr boqoloo sanaad hoos maxmiya ku tiina hoos joogta maxaad ka keenteen kuwii hadda u xarooday ogaadeen maxay ka keeneen kala carar adisabihii jigjiga dhoobanya iyagoo afku daxalaystay maxay hayaan been baa laisuu sheegaya ninka gaal ah warkiisu waxaa weye inaad iska dhiciso iyo inuu ku dulaysto wax u dhexeeya ma jiro man lam yuqaatil dalla lilqaatil wabilahi towfiiq eh, jasaak allahu khayr saa'iilkan wuxuu leeyahay sheekh maxaa ka hortaagan culummada xilligan inay qaataan doorkoodii ahaa inay xaqa caddeeyaan se cilmiga ma laga qaadan karaa culimada dura halganka maanta socda eh, su-aashaas meelo badan baan macnaheeda kaga hadlay eh, eh, muxuu ahay waxyaabaha ka hortaaganna kelimada ilaahn soo socotay baa ku saabsamay maray cabsi u diido maray shubha gasho maruu mxuu ahay adduunyaya nacfi iyo xoogow jidina doorto waxyaaba badan baynu ka soo taasi wax ku noqon mayno wadaadka caalimka waa bini aadam naflay ah waa fitnoobaa waa aafoobaa weliba waryahan dambe ayagaaba culays la saaraya gaalida waxay leeyiin wadaadaha waa in fatwa laga keeno e, waa la isfahmay hadda gaalada waxay leedahay waa in wadaadaha fatwa laga raadiyo say wax kastaba u dhahaan waa xaaraan mana bannaano waxaasna sharci ma aha loo dabagooro maraykan baa fataawo urursanhaya bayaanaad bay soo saareen iyo mxuu ahaaye riboodyo ay kaga hadlahayaan in wadaadaha la kaalmaysto si loogu jabiyo kuwa kale xarbu diini biddiin xarbu bilwakaala ilaa ay gaadhsiinya ay dhaheen wadaadii hore salafiyiinta ee jihaadiyiintaha ee jihaadkii ka daala ee hadda la coloobay waa in la kaalmaysto waxay gaadhsiiyeen inay yidhahdaan jamaacat sheekh rabiic almadkhali waa in la kaalmaysto oo la fangareeyo laakiin fangaraynta aynu fangaraynayno aysan toos noqonin aan carabha usoo marinno saan loo arag oon wadaadku uusan noqon wadaad gaal ku xidhan oo boqorkiisa tuubada loogu xidho oo lacagta loogu soo shubo marka hawlahaas waa la wada og yahay oo taasi waa masle bannaanka taalla wey laakiin aniga mowqifkayga ku sa'aadan wadaadaha halganka maanta dunida ka socda coolka lee la dagaalamaya adduunkaba in la dhaafiya anugu qabaa hadda korra waa idiin sheego lanno la fitnada fitnaday ummadda ku hayaan baa ka daran melihi waa gaalo malhi dhiiggoodaa bannaan asaalatan laakiin fasaadka ay halganka iyo ummadda u geysanayaan yaa wax kastaba ka daran ayagoo inay muta'awilin yihiin baa laga yaabaa oo aakhare aan la cadaabino naarba aysan tegin baa laga yaabaa laakiin ta'wiilkaadu wuxuu kuu cudurdaari cinda allahi subxaanahu wa tacaala oo wax kuu darahaya laakiin fasaadka aad dunida geysan inuusan xog ku qabanin baa laga yaabaa sidaa darteed meeshanoo kale waxaa la yidhahdaa alqaatilu mujaahid waalmaqtuulu shahiid kii wax dilina waa mujaahid kala dilina waa shahiid ma isqaban karta waa isqabataa waxaa laguu dili fasaadka hadalkaada ka dhalan ee fatwadaada ka dhalan ee duritaankaada ka dhalan iyo burburka ka dhalan laakiin maadaama aad muta'awil ahayd oo daliil waxaad moodda aad daliil u qaadatay oo sidanna ay kula qumanayd ilahina ay ugu dhowaanaysay ilaahay subxaanah wa tacala kugu cuurdaaro oad ku badbaada aakhra laga yaaba laakiin adduunka sharkaadaa lagu dhaafin ummada sidaa darteed baa le alqaatilu mxuu ahaayey mujaahidun wاlmaqtuulu shahiid taa waxaa soo geli ruuxa muslimkaa ah ee gaala ku dhex la ogeyn asagu xaqdaraa lagu dilay laakiin maanan ogeyn kii wax dilay waa mujaahid ka dilayna waa maxay shahiid weeye lanna asaguna sababka meesha kuma lahaynoo mufarid ma ahayn mujaahidkuna ma ogeyn mujaahidkuna waxba looma haysto asaguna waxba looma haysta hadduusan khaa'in la safan gaalada uusan ahayn idan qadiyadu anugu halkaasaabaan ka taaganahay in lagu eedayna waad ogtihiin oo xataa kutub la iska qoray waad socotaan halkii baan taaganahay wadaadaha halganka maanta dunida ka socda iyo muslimiinta iska caabinaya gaalada xagal daacinaya doc wareemaya yastaxiquun in adduunka la dhaafiyo bilahi towfiiq jasaak allahu khayr khayr aljaza xilligii salaadii baa joogta su-aalo badanna way yaalaan marka waa iska soo gabagabeyneynaa su-aalaha marka la sheekh in la weydiiya ayay ku aboon yihiin su-aalo aada u fara badan oo kulligood istaahiliin sheekha lawala weydiiya waa meesha inoo yaala laakiin su-aashaan baan iskaga soo gabagabeynayaa su-aashaan su-aashii hore u dhowdahay waa saddex su-aalood isku dhex jira wuxuu leeyahay sheekh saailkan sheekh waxaan qaar waxaan culimada qaar kamida ka maqlay iyagoo leh dastuurka wixii aan diinta islaamka ka hor imanaynin waa la qaadan karaa hadalkaas sheekh seed u aragtaa see qofkii taageera dastuurka isaga oo jaahila xukunkiisu muxuu noqonayaa se islaamku muxuu ka qabaa in la codeeyo doorasho la galo bismillah illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd dastuurka qodobihiisa qodobna waa qayb diinta islaamka khilaafsan oo in la taageero ama la qaato ama wax lagu maamulo waa kufriya gaalnimo qodobada la ogaaday in sharciga islaamka aysan khilaafsanayna in la qaato ma banaano oo lagu dhaqmo liannu innagu haddaynu muslimiin nahay shay kastoo xuguma oon qaadanayno oon ku dhaqmayno waa in lam yukhaalif ilislaam axadka dejinaya masderkaa la eegahaya wadaad caalim oo diinta yaqaana miyaa ku ijtihaaday mise faajir mujrim ah oo kaba cad oo faasiqa ah oon tukanaynin ama khamriya caba ah oo ama diinba aan ama gaal la soo kiraysto oo mxuu ahay nifaash inoo fadhiistay baa dejiyey so in la isweydiiye ma doctor xasan alhudaybi baa ka hadlay markii qaanuunkii misr loo codaynaya ama la dejinayo wadaadda waxay dhaheen wixii diinta khilaafsanna ha la tuuro waxaan khilaafsanayna ha la qaato muxuu ihi asaasanba waa baail muxuu u yahay asaasan wuxuu baail yahay marka hore la dejin hayayba looma miinadayin hal huwa yuwaafiqu اlislaam aw yukhaalifuhu looma miinadayin shareecadii marka inaan soo luqun qabanno oo nano shareeca waxaan ma diidan mise ma diidanid oo ayadii la balfiiri waaba dulaysigii ahaanid sharcigeenna wey wuxuu ahaa qodobka intii la qaado asagu sharcigoon la ogaanin wuxuu ka qaba inaan la tijininba laakiin in wuxuu nin qaanuunia ama calmaania madhoodheeyey la yidhaahdo sharciga ma khilaafsan calaasa laska qaato ma ma banaano wax jirana maaha waana istikfaaf biddiin lamana ogolo qodobkii sharciga khilaafsanna waa kufri bixaddi daatihi kaan khilaafsanin la qaadan maayo umana baahnin qodobka asaga ah kutubtiibaa qoran ijtihaadaadka culammadana yaalla wixii nas qur-aan loo waayey ama nas xadiia loo waayey ama ijmac muslimiin qiyaas baan lagu xaqiijin eh, mxuu calal mansuus ijtihaad culamaa yaalla saas wax ku wadaynaa waxaan qodob iyo dastuur oga baahannahay lama arko taas waa masalo ninkii qaanuun wadci oo mukhaalif lisharci illaahi wax ku maamula waa kaafir bilaahi alcadiim ninkii u codeeya asagoo ogna waa kaafir bilaahi alcadiim ninkii hawshaa sameeya asagoon ogayn waa cudurdaaraynaa cudurdaarkan u cudurdaarayno waxaa weeye xaqiiqaduusan ka warqabin ee laakiin xukumkan cidna uga cudurdaari mayno sharci aan sharci alla ka inaan la qaadan karin waa mas'alo macluum min addiini bidaruura ah kala bax kitaabkaa qabo waan odhan jiray kala bax kitaabkaa qaba sharciga ilaahay xukumka ilaahay caamada gabadha adhiga ku raacaysa tuulada soomaaliya ugu fog iyo midda mxuu ahaayey bariga eshiya ugu fog waxay ka warqabtaa diinaan diinta alla inaan lagu xukuntamay waa ogta waa xukun macluum min bidaruura dad yar oo dhowaan soo islaamay ama meelaan cilmi lahayn ku koray ama daar kufka kusoo koro baa ka jaahil noqon kara laakiin waxaan dadka ugu cuudana waa maxay waa xaqiiqat lwaaqic baysan ka warqabin dastuurow maxaa tahay codaynay maxaa tahay maxaan dooranaynaa maxaan u codaynaynaa xaqaa'iqdan dad badan baan ka warqabin markaan baarlamaan u codaynayno macnaheedu inay tahay ilaah la dooranayo dadku ma fahamsano markaan xubin baarlamaan doon waa maxay hadda ka horna waynu sheegnay dowladdu waa saddex waaxood sharci dejiye iyo ku xukume iyo fuliyo wey hay-at اlqada hay-at tashriic tanfiid ma tahay mise sharciga dalka dejiya maxkamadaha iyo qudaadda wixii la dejiyay dadka ku xukuma maxkamaddu waxay xukuntay dowladdaa fulisa booliska iyo milatariga iyo wasiirada iyo madaxweynaha ku-xigeenka wasaaratu tanfiid baa la tanfiid madaxweynaha laga bilaabo ilaa ninka u hooseeya waxay fuliyaan wixii baarlamaan soo dejiyey maxkamadna ay soo xukuntay matay mise ma aha idan markaan dooranayno nin baarlamaan macnidu waa maxay ilaahay sharci dejiye aan doortay oon ku raalli noqday baad leedahay ilan ninkan baarlamaan hadhow meel buu fadhiisan idan cod buu yeelan waxbuu tashriicin waxbuu dejin waa laisku waafaqi waa loo cadayn waa lagu guulaysan meel baa lagu qori dastuurkaa lageyn waa qodob lagu dhaqmay waa aayad soo degtay iyo xadiid weeye matay mise ma aha idan baarlamaan baan dooran iyo u codayn waa maxay ilaah macbuuda oo sharci dejiyaanu dooranaynaa xaqiiqadiisu waa sida laakiin caamo badan culamo badan dhalabo kama warqaban xaqiiqadaas jahliga xaqiiqadaa lagaga sugan yahay ma dadka ugu curdaaraynaa mooyeene sharci dejinta alle keligii inuu leeyahay sharci aanka rabbi ka ayna aan loo xuguntami karin ninna ugu cuurdaari mayno laakiin xaqiiqadan baa jahi lagaga sugan yahay taasaan dadka ugu cuudaanaynaa qodobka waa in la fahmo su-aasha haddaan qayb ka tagayna de waa sida waa ii sheegay sidii kale waa ka soconaya waxbaan ilaaway su-aasha faqaraadkeedi waxayla tahay sharciga ilaahay meel kastuu laga helaba ha lagu dhaqmo ninka aan sharci alla hoos joogin has ilaaliyo kufriga iyo gaalnimada iyo anfiqu laqaliyaat iyo beenbeen loogu daadanin muslimiintu aqaliyad u horreeyey soo martay xaggey ka bilaabatay koox muslimiina oo laga gacan sarreeyo oo waddankaale ku hoos nool oo madaxa lagaga taagan yahay ma inaa soo martay mise maya xaggay ka bilaabatay makay ka bilaabatay nebi maxamed iyo saxaabadiisii madaxaa lagaga taagnaa aqaliya minority muslimiin oo yar bay ahaayeen dawla kaafira daaqiya mustabidoo qurayshay hoos joogeen ma haysan iyagoo gaalnimo ku dhacay abadan nin intii la qasbo la cadaadiyo intii la qabto la garca biyo lama khursiyo oo nafta loo keeno camaar bnu yaasir mooyeene saasay ku nafbaxeen haddaad aqaliya tihiin iyo haddaad aqlabiya tihiinba shirkiyaadka iska ilaaliya hadaa bilahi towfiiq